بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الأفعال baabul afcaal waxaa inoo dhammaaday macrifada iyo nakirada ayaa inoo dhammaatay waxaan ka bilaabaynaa baabka afcaasha ah ayaynu ka bilaaban doonaa biidni illaahi tacaala waa boga siddeed iyo toddobaatan ayuu inoogu qoran yahay baabul afcaal halka uu ku qoran yahay insha allah أفعالهم ثلاثة في الواقع ماض وفعل الأمر والمضارع فالماضي مفتوح الأخير ينقطع عن مضمر محرك به رفيق فإن أتى مع ذا الضمير سكنا وذمه مع واو جمع عينا والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون وافتتحوا مضارعا بواحد من الحروف الأربع الزوائد همز ونون وكذا ياء وتا يجمعها قولي أنيت يا فتى وحيث كانت في رباعي تضم وفتحها فيما سواه ملتزم رفع المضارع الذي تجرد عن ناصب وجازم تأبدا فانصب بعشر وهي أن ولن وكي كذا إذا إن سدرت ولا مكي ولا مجحت وكذا حتى وأو والواو والف في جواب قد عنوا به جوابا بعد النفي أو طلب كلا ترم علما وتترك الطعام وجزمه باللم واللم قد وجم ولا ولا من دلتا على الطلم كذاك إن وما ومن وإذ ما أي متى أيان أين مهما وحيثما وكيفما وأنا كإن يقم زيد وعمر قمنا واجزم بإن وما بها قد الحقا فعلين لفظا أو محلا مطلقا وليقترن بالفا جواب لو وقع بعد الأذاة موضع الشرط امتنع baab lafcaal waxaynu halkan ku arkaynaa culima afcaasha iyo axkaamta ay leeyihiin afcaasha iyo axkaamteedii ayaynu arkaynaa afcaasha sidaynu ognahay saddex baynu u qaybin jirnay inay maadi tahay inay mudaaric tahay inay amar tahay saddexdaa ayaan afcaasha u qaybinaynay maadigu wuxuu inooga baahnaanayaa axkaam saddex xukun oo lagu binayn jiray amarkuna wuxuu inooga baahnaanayaa axkaam afar xukun oo lagu binayn jiray mudaaricuna wuxuu inooga baahnaanayaa axkaam saddex icraabood ka kooban inta ayaynu arki doonaa doonnaa biidni illaahi tacaala baabulafcaal waa afcaasha baabkeegii baabkii afcaasha lagaga hadlayey afaaluhum afcaashoodu alaaatun saddex weeyaan filwaaqici dhabtu siday tahay afcaashu waa saddex siday dhabtu tahay buu yidhi mas'alada iyo jumladaasi waa jumlo laysku khilaafay ama laysku qabtay basriyiinta iyo kuufiyiinta ayaa isku qabtay kuufiyiintu waxay yidhaahdeen ficiladu waa laba uun labadana waxay ka dhigeen maadi iyo mudaaric bay ka dhigeen maadi iyo mudaaric meesha waxay kuufiyiintu ka saareen gebi ahaanba amarkii amarkiibay ka saareen oo iyaga agtooda ficil marka laga warramayo waa inuu maadi yahay oo wax tegey ah iyo inuu mudaaric yahay oo wax dhacaya ama dhici doono ah intaas ayay ka dhigeen amarka waxay yidhaahdeen waa qayb katirsan amarku bay yidhaahdeen mudaarica amarka gebigiisu waa mudaarice ma aha bay ku leeyihiin qayb mustaqilun bira'sihi ah oo maalan marka aan lagu leeyahay idrib ereygan idrib ihi macnihiisu wuxuu ahaa tadribudii mudaarica ahayd oo laamul amar lagu daray oo litadrib la yidhi litadrib litadrib markaynu nidhaahno litadrib ayaa litadrib tilaamka iyo taada la jarayaa hamsatulwaslina lasoo qaadanayaayo idrib la odhanaya marka maalan aad leedahay idribuu oo rag badan aad la hadlaysid idribu waxay leeyihiin tadribuunadii mudaarica ahayd tadribuunadii afcaalulkhamsaha iyo mudaarica ahayd uunbaa laamulamar lagu daray oo nuunkeegii la jaray litadribuu bay noqotay marka litadribu garaaca ay noqoto laamka iyo taada ayaa laga saaray hamsatulwaslina waa lagu soo darsaday oo idribuu buu noqday markaa marka idribi inanta aad ku leedahay idribi waxay ku leeyihiin inantan idribi aynu leenahay asalkeegu wuxuu ahaa eh, tadribiinadii inanta ee mudaarica ahayd unbaa laamulamar lagu daray kolka kuufiyiintu siday qabaan amarku ma aha qayb madax bannaane waa mudaaricii oo wax laga jarjaray mudaaricii oo wax laga jarjaray weeyaan bay ku yidhahdeen nimanka basriyiinta ah, oo nimanka oo xooga badan ah ee la odhanayo fanni ahaan runtii masaa'il badan iyaga ayaa saxda ku taagan culimmaduna waxay yidhaahdeen kuufiyiintu inta badan kolba maamulada jiray dhabarka saari jireen kolka waxay yidhahdeen kuufiga madhabkiisa cidda buunbuunisa ama cidda meel gaadhsiisa maamuladay ahaan jireen haddayna maamuladu jiri lahayn baa layidhi kuufiyiinta lamaba maqleen hadalkooga waayo waxa weye basriyiinta xaqbu waxooga u badnaa isagaa iswaday markaa xaqu uma baahna in la kaxeeyo iyo ansaar wadda iyo waxyaabo badan oo badan uma baahna walow dadkiisu haba yaraadee isaguu iska soconaya xaquu soconaya kolka basriyiintu ma ahayn niman la odhanayo waxooga waa loo buumbuuniyaa laakiin kuufiyiintu waxay ahaayeen niman marar badan lo odhanayo waxooga waa la buumbuuniyaa waxaynu ku garanaynaa taa ama inoo cadaynaysa mas'alada xoonka ayaa la ysku qabtay labada sheekh ee ugu waaweyn culimmada ee basriga iyo kuufiga kala ah ayaa isku qabtay horta xoonku medhadig baa oohiya bay idhaahdaa mise xoonku waa lab oo huwa baan idhaahdaa masaladaasaa laysku qabtay xoonku mihiya baanu dhawaaqaa mise huwa baanu ku dhawaaqaa midkeenu ku dhawaaqaa waxaa la yidhi khaliifkii muslimiinta loola tago khaliifkii muslimiinta ayay u tegeen labadii sheekh ee culimmada ugu waaweynaa markaasay yidhahdeen khaliifo waxaanu kuu daba fadhinnaa inaad xoonka naloo sheego nala kala saaro inuu hiya yahay iyo inuu huwa yahay khaliifkii intuu ku qoslay buu yidhi dee idinkaa raggii ugu sarreeyey aqoonta ahe yaa idinkala saari haddaad idinkiis haysatiin kolkaa sida wehi baa hadlay wuxuu yidhi waxaan codsanayaa buu yidhi ha naloo soo ururiyo miyiga inta loo baxo dadka luqada la yaqaana dadkaasaa khaliifo markaad aduu u yeedho yeedhidaadaa way ajiibayaan iyagaana na kala saaraya bay yidhahdeen dadkaasi waa loo yeedhay dadkii luqadda yaqaanay baa loo yeedhay waxaa lagu yidhi xoonka ma huwa baa loogu dhawaaqaa mise hiya baa loogu dhawaaqaa dadkii waxay yidhaahdeen horta ha naloo sheego sida kuufiyiinta sheekha kuufiyiinta sidooda ha naloo sheego siuu sheekhaasi yidhi waxay doonayaan inay sheekhaa raacaan war maya sheega baa la sida saxda ah may bay idhahdeen waanu aamusayna ilaa intaanu ogaarayno waxay og yihiin sheekh dee inay dawladdii la socoto in sidaa kaasi qabo marka naloo sheego ayaanu ka jawaabaynaa bay yidhahdeen waa loo sheegay markaas intay kaakaceen bay yidhahdeen alxaqu maca alkisaa-i way dareereenba ha sheekhaasa xaqale bay yidhahdeen sheekha sheekha guufiyiinta markaasuu siba wey ma xanaaqin mana cadhoonin wuxuu yidhi Eh, waxaan jecelahay luqadda markaanu naqlinayno inaanu dadka ka maqallo dee yaqaana aan idinka guuriyoon idinka wariye aan idhaahda dadkii luqadda yaqaanay baan sidaa ka maqlaye ku dhawaaqa iyadoo hiya ah ugu dhawaaqa siday tahay sheekhaasi wato markaasa intay soo eegeen way yidhahdeen taariikhdu naga warin khalad annagoo ku hadlayna iska aamusbiidhadegsiba weye waxaa la ogaaday hadalkan dambe inuu xaqa aya siba weyi inuu lahaa kolka waxaa la ogyahay in badan masaa'ilka ay isku hayaan basriyiinta iyo kuufiyiintu in badan in saxda ay u dhow yihiin nimanka basriyiinta la yidhaahdaa waana niman aad u ad adag runtii luqadda qaadashadooda marka la doonayo haddaba basriyiintii ficilku waa saddex qaybood bay yidhaahdeen ficilku inuu maadi yahay iyo inuu mudaaric yahay iyo inuu amar yahay saddexdaasay ficilkii ka dhigeen basriyiintu kuufiyiintuna labay ka dhigeen waxay idhaahdeen maadi iyo mudaaric sheekheennan iyuu raacay haddaba sheekeennani wuxuu raacay basriyiinta oo saddex buu inooga dhigay sababta ficilka saddex looga dhigayaana qaybta ficilku zabanka ayay taabicu tahay ficilka zabankiisan unbuu taabicu yahay horta sidee zabanku imise uu qaybsamaa watiga waa imise qaybood waktigu waa saddex qaybood waa wakti tegey iyo wakti jooga iyo wakti soo socda kolkaa ficiladuna waa ficil tegey iyo ficil hadda dhacaya iyo ficil dib ka dhici doona si kale haddii loo dhigo aayadanaaba talmiix ahaan iyo ishaar ahaan looga qaadanaya lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna daalika saddexdii zaman baa inoogu qoran gabayaagii carbeed laftiisuna wuu caddeeyey wa aclamu cilma alyowmi markuu lahaa maanta waan ogahay cilmigeega waalamsi qablahu shalayna waan ogaa buu idhi wixii dhacay oo waan joogay walaakinanii can cilmi maa fii qadin cami laakiin berri waxaa dhici doona waan ka indhala ahay buu yidhi waxaynu ognahay inuu sabankii ka dhigay maanta iyo shalay iyo wax dib ka iman doona haddaba waxaa la ogaaday ficilku inuu saddex qaybood yahay ayaa la ogaaday oo mas'aladu ay ku soo ururtay afcaaluhum afcaashoodu alaaatun saddex weeye fil waaqici dhabtu siday tahay dhabta marka la doonayo afcaashu waa saddex afcaaluhum afcaashoodu alaaatun saddex weeye fil waaqici dhabtu siday tahay sheekhu afcaashi inay saddex tahay buu inoo sheegay waana sida dhabta abuu ah ku yidhi wuxuu diidan yahay qowlkii kuufiga ahaa diidan yahay sheekha tawaaduc baa ku jira markuu afcaaluhum yidhi waayo afcaasha yadu ma odhanin afcaasha yadu ma odhan wuxuu yidhi nuxaada afcaashooda anuu weli naxwiile ma ihi weli naxwiile ma noqono waan ka da'yarahaye buu yidhi afcaaluhum alaaa afcaashoodu waa saddex fi lwaaqic maadin waa maadi maadiga waxaa loo yaqaanaa wixii wax tegey ku tusa walow mararka qaar wax iman doonuuba ku tusi doonaaye maadin waa maadi maadigaasi waa wax tegey buu u badan yahay haddaan jaaa idhaahdo jaaa wuu yimid weeyaanoo waa imaatin tegey laakiin haddaan jaa'ada idaa ka horraysiiyo wax soo socda ayuu noqonayaa macno ahaanna mudaaric buu u noqonayaa lafdi ahaanna maadi buu noqonaya haddaan idaa jaaa idhaa maxaan ku macnayn idaa jaaa idaa jaaa markuu yimaado ayaan odhan laakiin haddamaaha hadduu yimaado iska ilaali idaa jaaa hadduu yimaad maaha idaa jaaa markuu yimaad weeye farqibaa udhaxeeya haddaad luqadda garanayso markuu yimaad iyo hadduu yimaad hadduu yimaadda in jaaa baa la yidhahdaa waa markuu shaki jiro qofku markuu shakisan yahay buu in jaaa yidhaahdaa laakiin marka waxaan yaqiin yahay idaa jaaa baa la isticmaalaa idaa jaaa nasrullahi walfatxu baad odhanaysaa waa la hubaa nasriga iyo fadxiguba inuu iman doono kolka idaa baa loo isticmaalayaa ficilkii maadina wax soo socda oo mustaqbala ayuu markaa noqoni maadin waa maadi waa wa ficlulamri waa ficlulamar waa ka labaad ka labaadna waa ficilka loo yaqaano ficlulamarka oo ficlulamarku sidaynu ognahay lix qodob buu kusoo khulaasoobaaba lix qodob buu kusoo khulaasoobaa saddex raga iyo saddex dumara ninbaad la hadliyoo fadhiiso ayaad odhan ijlis laba ragaad la hadliyoo fadhiistaad odhan ijlisa rag badan baad la hadliyoo ijlisuubaad odhan saddexdaasi waa rag saddexdaa saddex looliyo dumarina way jiraan gabadh baad ku odhan fadhiiso ijlisii baad odhan laba dumara baad la hadliyo ijlisaa baad odhan dumar badan baad la hadliyo ijlisna baad odhan lixdaasoo amarku ku soo urura ficil kasta oo amara waa inaan lixdaa ka helnaa markaa ah. wa ficlu lmri wlmudaaricu mudaaricii weeye wlmudaaricu mudaaricii weeye mudaaricii ayuu ka kalena inoo noqonaya ama wlmudaarici mudaaricii weeye oo mudaaric buu ka kalana inoo noqonaya wlmudaaricu mudaarici weeyi naxwi ahaan waxaa fiican afar icraabood baa ku bannaan kelimada almudaaricu yahay in la godo ayaa wanaagsan laakiin almudaarici wuxuu iminka eegayaa waaqicii ka horreeyey buu eegayaa walmudaarici afar icraabood ayaa inoogu bannaan godaalkaa halkan oo kale ka axsansan baynu odhanaynaa walmudaaricu laakiin walmudaaricina waad odhan kartaa sidaynu ognahay laba waa dadka hadlaya muxuu odhanayaa qofka hadlayaa ama nin ha ama gabadh ha ajlisu maxay odhanayaan dadka badan ee hadlayaana najlisu labadaasi waa dadka hadlaya baa la yidhaahdaa haddaba lixna waa dadka lala hadlayo lixna waa dadka maqan ee laga hadlayo laba lixaad afar iyo toban mudaaric baa hadaba jira marka mudaarica la doonayo ficilka caadiga ee jelasaah mudaariceega afar iyo toban waa inaad ka keentaa sida caadiga ah mar ajlisu baad odhanoo waa qofka hadlaya marna najlisu baad odhanoo waa dadka badan ee hadlaya lixna mukhaadab baad ka keeni ninka aad la hadlaysa maxaad odhan tajlisu labada rag eed la hadlaysa maxaad odhan tajlisaani ragga badaneed la hadlaysa maxaad odhan tajlisuuna saddexdaasi waa rag saddexdaa saddexdoodiiyo dumaraa lagaa rabaa inanta aad la hadlaysa maxaad odhan tajlisiina labada hablood maxaad odhan tajlisaani dumarka badan maxaad odhan tajlisna lixdaasi waa mukhaada lixdaa lixdoodiioo maqan ayaa jira ninka maqan maxaynu nidhaahnaa yejlisu labada rag ee maqan maxaynu nidhaahnaa yejlisaani ragga badan ee maqan maxaynu nidhaahnaa yejlisuuna gabadha maqan maxaynu nidhaahnaa tajlisu labada dumarka ee maqan maxaynu nidhaahnaa tajlisaani dumarka badan ee maqan maxaynu nidhaahnaa yejlisna tajliisna maaha tajliisna waa dumarka lala hadlayo yejlisna way dumarka maqan waxaynu ognahay afar iyo tobankaa mudaaric ayaa ficil kastood soo qabsataba lagaaga baahan yahay inaad macnihiisa garato haddaad qaalo soo qabsato afar iyo toban mudaaric baa lagaa doonaya inaad ka keento haddaad jelaso soo qabsato afar iyo toban mudaaric ayaa lagaa rabaa iyo amarkuna lix buu ahaaye lix amar mudaaricii wuxuu kaa rabaa imisa afar iyo toban amarkiina muxuu kaa rabaa lix buu kaa rabaa maadiga isaga laftiisu saddex iyo toban buu kaa rabaa saddex iyo toban maadi baa lagaa doonayaa sheekhow jelasa ficil kasta ka keento waayo anaa fadhiistay baad mar odhan jelastu annagaa fadhiisanay baad mar odhan jelasnaa adaa fadhiistay baad nin ku odhan jelasta laba ragaad ku odhan war idinkaa fadhiistay jelastuma rag badan baad ku odhan idinkaa fadhiistay jelastun gabadh quraad ku odhan ina adigaa fadhiisatay jelasti laba dumarabaad ku odhan idinkaa fadhiistay jelastuma dumar badan baad odhan idinkaa fadhiistay jelastuna rag badan baad ku odhan idinkaa fadhiistay jelastu nin maqan baad odhan wuu fadhiistay jelasa inan maqan baad odhan way fadhiisatay jelasad laba ninoo maqan baad odhan way fadhiisteen jelasaa laba dumaroo maqan baad odhan way fadhiisteen jelasataa rag badan baad odhan way fadhiisteen oo maqan jelasuu dumar badan baad odhan way fadhiisteen jelasna imise ayuu inoo noqonayaa dadka hadlayaa waa laba dadka lala hadlayo mukhaadabkiihina waa lix dadka qaa'ibkiihina waa lix imisay noqonayaan afar iyo toban iyo afar iyo maadigu afar iyo toban buu kaa rabaa mudaaricuna afar iyo toban buu kaa rabaa mutakalimkuna laba ayuu kaa rabaa iskugu markaa meel afar iyo laba meelood oo min afar iyo toban waxaan doonayaa maadigu waa afar iyo toban mudaaricuna waa afar iyo toban amarkuna waa lix sideed iyo labaatankii afar iyo soddon ficil alla ficilka aad aragto ilaayood afar iyo soddonkaa macnahooga kala fahanto hays odhanin luqadda waxbaa kaaga baxsan haddaad akala soo qaadato afar iyo soddon baa lagaa rabaa sheekhow akale afar iyo soddon macnaa lagaa rabaa oo akale aad fahmaysa siday ugu kala baydhbaydhayaan iyo macnuhu siduu kala noqonayo akale afar iyo soddon maadigu wuxuu kaa qaadanayaa imisa afar iyo toban mudaaricuna imisuu kaa qaadanaya afar iyo toban amarkuna imisuu kaa qaadanayaa lix buu kaa qaadanaya afcaaluhum afcaashoodu alaaatun saddex weeyi fil waaqici waaqica iyo dhabtu siday tahay maadin maadi weeyi wa ficlulamri ficlulamar weeyi walmudaarici wa ficlulmudaarici ficilkii mudaaric weeyi saddexdaa ayuu ficilkii inoo noqday maadiga haddaba culima maxaa lagu bineeyaa ficilka maadi maxaa lagu bineeyaa markaynu maadiga rabno maadiga saddex baa mid ahaan lagu bineeyaa baan odhan jirnay fatxaa lagu bineeyaa fatxo waa marka waawuljamaacana ayna la xidhiidhsanin eeg waawuljamaacana lama xidhiidhsanin damiiru rafcan mutaxarigna lama xidhiidhsanin waa fatxa markaa haddii waawuljamaaca iyo damiiru rafcan mutaxarig labadaa midkoodna hadduuna la xidhiidhsanin fatxaa lagaa rabaa inaad ku binayso maxaan odhanayaa jelasa jelasa muxamedun baan odhan waan iska fadxini ama daahira ha ahaato sida jelasa muxamedun ama muqadara ha ahaato sida ataa caliyu fadxadii waa fadxa muqadara baan markaa odhanaya waxaa imanaysa culimo fadxa daahira iyo fadxa muqadara waa marka laba shardi la helo waawiljamaaco in laga waayo ficilkaa damiiru rafca almutaxarikna in laga waayo waa fadxo marka labaad culimo waxaa lagu binaynayaa sukuun sukuun waxaa lagu bineeyaa sideed jeer ayaa ficilka sukuun lagu binayni sideed jeer waa sukuun sideedda jeer ee sukuunku waxa weeye damiiru rafca almutaxarik oo lixda ta'ood ah iyo nuunu niswaha iyo naada daal adaala cala alfaaciliin la yidhaahdo sideedaasi markay la xidhiidhsadaan jelase haddaan ta godan ku daro waa inaan siinka reeba anaa fadhiistay baldhe jelasa jelastu baan odhan anaa fadhiistay annagaa fadhiisannay baldhe oo jelasanaa ku dar jelasnaa annagaa fadhiisannay war adaa fadhiistay baldhe oo ta afadxisan ku dar jalasta inan waxaad la hadashaa inanay adiga fadhiisatay baldheh jelasti labadiinan baa fadhiistay baldheh jelastuma raggiinan badan baa fadhiistay dheh jelastum dumarkiinan badan baa fadhiistay dheh jelastunna dumarkii maqnaabaa fadhiistay dheh jelasna eg waa laba nuunood iyo lix to'ood sideeddaa jeer sideeddaa jeer sukuun baa ficilka lagu bineeya looma kala qaadayo ficilku inuu yahay saxiixulaakhir iyo inuu yahay muctalulaakhir ficilku hadduu alif ku dhammaanayay sida daa dacaa balqora hadda dacaa maxay ku dhammaataa kelmadda dacaa maxay ku dhammaataa alif sow ma aha alifkeegu miyuu ma kor buu u taagan yahay mise mise kor uma taagna bal hadda eega dacaa alifka kor buu u taagan yahay ataana bal qora ataa ficilka ataa'a bal alifkeegu muxuu sidee buu u qoran yahay iyadana sida ya-da ayuu u qoran yaho bilaa dhibic sow maaha ataa haddaba haddii ataa lagu yidhaahdo ti'ihii ku dar alifkaa ya reeban baad u akrii ataa alifka ugu dambeeya ya reeban baad ka dhigi markaa tada ku darayso anaa imid baldhe ataytu baad odhano yadaa waad reebi ataytu anaa imid war adaa yimid baldhe atayta baad odhano ninka war adaa yimid baad ku odhan annagaa imid baldhe atayna ya reeban baa meesha imanaysa laakiin dacaa hadduu alifku kor u taagan yahay sida dacaa oo kale wow reeban baa meeshaa imanaya dacaa maxaan idhahdaa bal anaa beriyey aan idhaahdo maxaan idhahdaa dacaa dacawtu baan odhan anaa beriyey annagaa barinay baldhe dacawnaa annagaa barinay balaa bal anaa imtixaanay dheh balowtu anaa imtixaanay annagaa imtixaanay bal dheh balownaa innaa balownaahum kamaa balownaa asxaaba aljanna kolkaa wowgani xagguu ka yimid wowgani waa alifkii kolka waxaa la dhaha alifku hadduu koru taagan yahayna wow buu u akhrismaa alifku hadduu sida ya'da u qoran yahayna ya buu u akhrismaa xilliga damiiradan lala xidhiidhinayo damiir rafca almutaxarik sideeddaa jeer ficilku waa sukuun saxiix iyo muctalna looma kala qaadayo sideeddaa jeerna sukuun baad ficilka ku binayni waxaa inoo soo hadhay sida aynu ognahay waxaa inoo soo hadhay ficilkii marka damo lagu binaynayo haddii ficilka damaha lagu bineeyo aynu nidhaa waa marka waawiljamaaca ay ka daba timaado jelase maxaan odhanaya markaan waawiljamaaca ka dambaysiinayo jelasuu baan odhan jelasuu siinkii hadda waan damiyey waayo waawiljamaaca ku xigtadee kolkaa ama damadu daahira ha sida jelasuu ama damadu muqadara ha sida dacow dacaakii alifka watay inta alifka la jaro ayaa xarafka alifka ka horreeyana fatxa loo dayni wow reebanna lagu dari dacaa maxaan odhanaya markaa dacow baan odhan hadda dacuu maaha dacuudu waa amar dacuu waa iskaga taga nebigu waa kii xadiidka ku lahaa dacuuha fa inahaa mumtina kolkaa dacuudu waa amaro waa iskaga taga haddaad caynka godo dacowna waa maadi farqiga udhexeeya waa xarako dacow iyo dacuu way kala duwan yihiin dacow iyo dacuu waa laba ficiloo kala duwan daco waa dacaadii maadiga ahayd waa dama muqadara cala alif almaxduufa liltiqaa'i saakinayn ayaa damadiisa lagu qadaray culimo waxaynu haddaba halkaa ognahay ama halkaa waxa inoo soo baxay oo aynu haynaa in ficilka maadi saddex bine uunuu leeyahay saddex bine oo qura mar fatxaa lagu bineeyaa marna damaa lagu bineeyaa marna sukuun baa lagu bineeyaa bal haddaba intaa u yar jelaso oo fatxa ku binaysan haddaad i weydiiso jelasa caliyun baan ku odhan siinkaa la baadhaya siinku muxuu sitaa jalasa caliyun fadxu sita jalaso oo sukuun ku binaysan haddaad i weydiiso jalastu baan odhan jalastu markaan siinkii muxuu sitaa reebniin buu sitaa jalaso oo dama ku binaysan haddaad i weydiiso jalasuu baan odhan oo siinkii ayaan godayaa siinkii muxuu sitaa jalasuu markaan idhaa damo ayuu sitaa markaana saddex baynu halkaa haynaa culimo oo ficilkii aynu ku kala binaynay mar damaynu ku binaynay marna sukuun baynu ku binaynay marna waxaynu ognahay inaynu fadxa yar laabanna fadxadu goormay ahayd goormaa fad lagu binaynaya goormaa ficilka fadxa lagu binaynaya marka uu he waawuljamaacana una la xidhiidhsan damiir rafca almutaxarigna una la xidhiidhsan fadxadaasi waa daahiri iyo muqadaro baynu nidhi soo caynkaa ma aha daahiro iyo muqadaro saddex jeer oo qura ayay muqadaro noqo cafwan mar qura ayay fadxadu muqadaro noqotaa mar qura mar qura ayay muqadaro tahay alifbadu imise xaraf bay ahayd alifbada bal hadda dib ugu noqda alifbadu sideed iyo labaatan ama sagaal iyo labaatan soo sideed iyo labaatanka xaraf ee alifbada saw ficilku xaraf xaraf uguma dhammaan karo ficil ba ku dhammaaday ma kartaa ba dee daraba ficil siin ku dhammaaday ma kartaa dee waaba ficil laam ku dhammaaday ma kartaa waaba akala ficil xaa ku dhammaaday ma kartaa waaba fataxa eeg ficil hamse ku dhammaaday ma kartaa waaba qara'a ficil alif ku dhammaaday ma kartaa waa dacaa mid wow ku dhammaaday ma kartaa saruwa mid ya ku dhammaaday ma kartaa radiya sideed iyo labaatankii xaraf ayuu ficilku mid mid ugu dhammaan haddaba hadduu ficilku alif ku dhammaado alif markuu ku dhammaado siddeed iyo labaatanka hadduu alif ku dhammaado oo waawi jamaaco iyo damiiru rafca almutaxarig laga ilaaliyo markaasoo qudha ayay fadxadu muqadaro tahay siddeed iyo labaatankii xaraf iga tuur maxaa soo hadhay imse xaraf toddobiyo labaatanka xaraf ee kale hadduu ficilku ku dhammaado toddobiyo labaatanka xaraf ee kale hadduu ku dhammaado oo waawuljamaacana laga ilaaliyo damiir rafca mutaxarigna laga ilaaliyo toddobiyo labaatankana farxadu waa ah daahiro imise jeer bay farxadu daahiro tahay haddaba toddobiyo labaatan jeer bay farxadu daahiro tahay ya-da waa daahiro oo radia allaahu canhum unbaad odhan radiya radiya wowga waa daahiro oo saruwa caliyun baad odhan saruwa caliyu eeg saruwa iyo radiya iyo khafiya iyo xarakadii farxadii waa daahiro weeyaan toddobiyo labaatan jeer bay farxadu daahiro tahay mar qurana farxadu waa muqadaro mayna aad u kala fogayn markaa bal hadda aynu u nimaadno damiir rafca almutaxarik damiir rafca almutaxarik sideediisu sukuunku waa daahiruuna isagu muqaderba ma noqdo damiir rafca almutaxarik sukuunku muqaderba maahe waa daahiruun sukuunkaasi waa mid daahira unbuu noqonaya waxaa inoo yimid damadii damadu imise jeer bay daahiro tahay imise jeer bayse muqadaro tahay damadu arifba'dii baan dib ugu noqonaynaa saddex jeer damadu waa muqadaro saddex xaraf hadday ku dhammaato ficilku hadduu alif ku dhammaado sida dacaa ama uu ya ku dhammaado sida ama uwow ku dhammaado sida saruwa saddexdaa jeer haddaan waawuljamaaca ku daro damadii waa muqadaro sababta ay damadu muqadaro u noqonaysaana xarafkii la damin lahaabaa la waayeyba dacaa alifkaasaa la damin lahaayo waa la xadfaya marka waawuljamaacada maxaan odhan dacaa dacow baan odhan radiya xarafka la damin lahaa waa xarafkee waa yada yada lafteeda waa la xadfayaaba maxaan odhan raduu baan odhan raduu ayaan odhan waa dama muqadara cala alyaai maxduufa liiltiqaa'i saakinayn hadduu wow ku dhammaaduu saruubo ahaa wowgaa waa la xadfiyo wow kalaa meesha la keenaya saruu baan markaana odhanayaa saruu saddexdaa jeer ayay dammadu muqadaro waa markuu ficilka caadigiisu oo saddexda xarfu cillo ku dhammaan jiray ee waawiljamaaca lagu soo daro saddexdaa jeer waa muqadaro siddeed iyo labaatankii saddex iga tuur maxaa soo hadhay shan iyo labaatanka kalena dammadu waa daahiro shan iyo labaatanka kale dammadu waa daahiro kolka saddex jeerna damadu muqadaray noqon shan iyo labaatanna damadu daahiray noqon hadda mayla socotiin shan iyo labaatanna damadu daahiray noqonaysaa falmaadii maadiga maftuuxul aakhiri aakhirkiisa ayaa la fadxinayaa inqutica hadii laga jaro can mudmarin damiir hadii laga jaro damiirka oo muxarakin la xarakeeyey damiirka oo bihi rufica isaga rufica la rafciyey bihi bisababi lficil lagu rafciyey waxaynu nidhi bal hadda u fiirso sheekhu wuxuu ka hadlayaa maadiga waxa lagu binaynayo ayuu doonayaa inuu inoo taabto ama inuu inagala hadlo binihii maadiga ayuu rabaa wuxuu yidhi falmaadii maadigii maftuuxul aakhiri aakhirkiisa ayaa la fadxinayaa inqutica haddii laga jaro can mudmarin damiir haddii laga jaro damiirka oo muxarakin la xarakeeyey oo xarakaysan waa damiiru rafca almutaxarikii la odhan jiray damiir xarakaysan damiirka oo rufica la rafciyey bihii isaga la rafciyey damiir la rafciyey oo dee caamilka lagu rafciyey haddii la waayo oo laga jaro waxaynu odhanaynaa ha layska damiyo markaa ficilkii eh, ha layska fadxiyo baan doonaya ha layska fadxiyo ayaynu odhanaynaa damiirka markaa oo waynu fadxinaynaa waa darabo oo kale ama jelaso oo kale mas'aladii koobaad ee fatxaha buu halkaa kaga baxay fatxaha waxaynu nidhi marna waa muqadaro toddobiyo labaatanna waa daahiro fa in ataa hadduu yimaado ficilkii hadduu yimaado maca daakan miciisa hadduu yimaado addamiiri ee damiirka ah maca daakan miciisa hadduu yimaado addamiiri ee damiirka ah sukina waa la sukuuniy ficilku hadduu damiirka yimaado ficilkii haddii uu yimaado damiirka niciisa kaygani wuxuu qorayaa maca daa adamiiru buu qoraya oo damiirka wuu godayaa adamiiru buu kaygu godayaa waxa ka wanaagsan adamiiruda in la godo adamiiruda in la hoos dhigo oo maca daa adamiiri la yidhaahdo ilan ataada faacilkeegiibaa damiir qarsoon oo ficilka u noqonaya eh fa in ataa hadduu yimaad maadigu maca daaka miciisa adamiiri ee damiirka ah damiirkan aynu soo sheegnay damiiru rafca mutaxarik miciisa hadduu yimaado sukina waa la reebaya waa sideed jeer masaladaasi waa sideed jeer sideedda jeerba sukuunku waa daahir isweydiin uma baahna sideedda jeera la reebayaaba sideeddaba aan ku dhawaaqe eeg anoo jelase ka keenaya jelastu jelasnaa jelasta jelasti jelastunaa jelastum jelastunna jalasna imise jeer baan ku dhawaaqay imise erey baan ku dhawaaqay sideedaas ayaa ficilka akhirkiisa la reebaya sukuunkaasina waa daahirun wa damuhu maadiga ah, maadiga damintiisa maca waawi jamcin waawuljamaca miciisa la damiyo cuyina waa la cayneeyey waaba waajiba buu kuhi ficilka maadi hadduu waawuljamaaca sita in la damiya ficilka maadi hadduu waawuljamaaca ay la xidhiidhsato laabud ficilkaa maadi waa la daminaya oo warkaasi waa dama un war kale ma jiro wa damuhu damintiisa maca waawi jamcin waawuljamca miciisa la damiyo cuyina waa la cayneeyey oo waajib weeye in ficilkaa la damiya kol hadduu waawuljamacaba la socdo qaalo maxaan odhanayaa markaa qaaluu ayaan odhan jelase maxaan odhanayaa jelasuu baan odhan hadaba culima waxaa la ogaaday halka waxaa saddex jeerna damadu waa muqadaro shan iyo labaatan jeerna damadu waa daahira baan idin saddex jeer waa muqadaro waa raduu iyo saruu iyo dacow saddexdaa jeer waa muqadaro shan iyo labaatanka kalena damadu waa daahiro ficilka maadi axkaamta inooga soo baxday bal hadda damadii sideed iyo labaatan baa ka soo baxay damada imise ka soo baxay saddex jeer ay muqadar tahay iyo shan iyo labaatan ay daahiro tahay fatxahana sideed iyo labaatan baa ka soo baxay mar uu muqadar yahay iyo toddobiyo labaatan uu daahir yahay laba meeloodoo min sideed iyo labaatani waa imisa laba meeloodoo min sideed iyo labaatana lix iyo konton saw ma aha sukuunkana sideed jeer baa ka soo baxay lix iyo kontonkii uun sideed u siigee ficilka maadi marka aad warbixintiisa saxda a ah rabtid waxa weeye lix iyo kontonkii oo sideed loo geeyey afar iyo lixdan afar iyo lixdan kaa suuro ayaa ficilka maadi horta kaaga soo baxaya afar iyo lixdan suuro ayaa ficilka maadi binihiisa iyo axkaamtiisa kaaga soo baxaya fain ataa hadduu yimaad maadigii maca daaka miciisa hadduu yimaado addamiiri ee damiirka ah sukina waa la sukuunini oo ficilkii la sukuuniyo baynu odhan wa damuhu damintiisa maca waawi jamcin waawuljamaca miciisa la damiyo cuyina waa la cayneeyey waawuljamaacadana waa la caynaynaya walamru amarkii mabniyun waa la binaynayaa cala sukuuni sukuun baa lagu binayni ow xadfi xarfi cillatin xarfu cillo xadafkiibaa lagu binayni ow nuunin nuunka xadafkiisaa lagu binayni halkan waxaynu ka hadlaynaa amarka binihiisiiba ayaynu usoo gudubnay ficilka amar culima maxaa lagu binayn jiray ficil amar maxaa lagu binaynaya ficilka amar waxaynu odhanaynaa ha lagu bineeyo ficil amar marka aan doonayno afar xaaladood baa mid ahaan ficilka amar lagu binaynay sukuun waa lagu binaynoo ijlis baad odhan xadfu xarfulcillana waad ku binayniyoo udcu baad odhan xadfu nuunna waad ku binayniyoo ijlisaa baad odhan saddexdaasuu sheekhiinu sheegay xabadda uu ka tegey ma garanaysiin waa fatxa ee fatxaha uu ka tegey lagu binaynaya ma garanaysiin culimo waa marka ninka la amrayo ninka marka la amrayo ee nuunu tawkiid uu la xidhiidhsado ijlis bal dhahdo nin amrayo nuunu tawkiidun ku dar ijlisanna waxaa la og yahay amarku lix buu ahaan jiray waxa la amraa asal ahaan lix bay ahay maxay ahaayeen waxyaabaha la amrayay lix suuro ayaa la amraa marka amarka aan doonayno lixda suuro ee la amrayaa waa saddex raga iyo saddex dumara nin waa la amraayo fadhiiso waad odhan maxaad ku odhan ninka markaad fadhiiso ku leedahay ijlis laba ragana waa la amraa oo maxaad odhan ijlisa rag badan waa la amraa oo maxaad odhan ijlisu gabadh qura waa la amraa oo maxaad odhan ijlisi laba dumarana waa la amraa oo maxaad odhan ijlisa dumar badan waa la amraa oo maxaad odhan ijlisna sow amarku horta lixdaa ma aha calaamatulbinuhuna waa afar afartaa iyo lixdaasi siday isku qaataan ila eg afartaa iyo lixdaasi siday isku qaataan ila eg calaamatulbinuh waxa weye mar waa sukuun marna waa fatxo marna waa xadfu xarfulcilla marna waa xadfunuun afartaa iyo lixdii baa laysa siinaya bal waxaad eegtaa hadda xadfunuunka soo qaada xadfunuunka lixdii amar afar ka mida ayuu xadfunuun kelidii qaadanaya afar ka mida xadfunuun baa keligii qaadanaya afarta uu xadfunuunku qaadanayo ma xasuusantihiin waxa weeye afarta uu xadfunuunku qaadanaya bal hadda culim eega laba nin marka la amrayo laba dumara marka la amrayo waa isku dhawaaquun saw laba maaha laba rag iyo laba dumara saw laba ma aha rag badan marka la amrayo saw saddex ma aha inan qura marka la amrayo saw afar ma aha afartaa waa xadfunuun waxa lagu bineeyaa nin qura markaad leed eh, gabadh qura markaad leedahay fadhiisa maxaad ku odhan gabadh qura ijlisi xadfunuun baad ku binaysay laba ragga markaad leedahay fadhiista maxaad ku odhan ijlisaa xadfunuun baad ku binaysay laba dumara markaad leedahay fadhiista maxaad ku odhan ijlisaa xadfunuun baad ku binaysay rag badan markaad leedahay fadhiista maxaad odhan ijlisuu xadfunuun baad ku afartaa xadfunuun baa qaatay imisaa soo hadhay haddaba eeg lixdii amar afar way inaga baxeenoo xadfunuun baa qaatay labaa soo hadhay sow maaha calaamadihii binahana maxaa soo hadhay calaamadihii binaha saddex baa soo hadhay calaamadihii binaha waayo de xadfunuun inaga baxay afar buu ahay xadfunuun baa inaga baxay waxaa soo hadhay sukuunkii iyo xadfu xarfulcillihii iyo fatxihii sukuunkii iyo xadfu xarfulcilla iyo fatxo saddexdaasaa soo hadhay iyo laba amar waxaad culimu aynu ogaanaynaa labada amar ee soo hadhay waa labadeey waa ninka iyo dumarka sow maaha ninka iyo dumarkaba horta waa la sukuunini ninka horta dumarka sukuun baa qaadanaya dumarka oo dhan waa la reebaya ijlisna baad odhan ninkana eeg ninka saddex buu qaybsami mar sukuun buu qaadan marna xadfu xarfulcillu qaadan marna xadfunuun buu qaadan nin marka la amrayo ninkaa ugu war badan saddexdaa amar buu ninku leeyahay haddii nin aad amrayso oo nin aad ku leedahay inaad amar siisa doonayso ninkani mar wuxuu qaadani sukuun marna wuxuu qaadani xadfu xarfulcille marna wuxuu qaadani xadfunuun haddaba aanu ah fadxaan doonaya cafwan mar waa fatxo marna waa sukuun marna waa xaweeye xadfu xarfulcilla xadfu xarfulcillaha iyo fatxaha af carabiga labadaa weligoodba ninkuunbaa iskale nin uunbaa la fadxiyaa ficilkiisa nin uunbaa xadfu xarfulcillo lagu sameeya iminka markaad udcu leedahay ama irmi leedahay ama iksho leedahay waa nin ciddaad amraysaa udcu waa nin waayo gabadh haddaad amraysa xadfunuun bay tegaysaa iyadu dee gabadh oo dhani xadfunuun bay ahayd mayla socotiin hadda eg xadku xarfulcilo yaa iskale baana bini amarka xadku xarfulcilo yaa iskale nin fatxahana yaa iskale fatxaha nin uunbaa iskale sukuunkana dumarka jamaca ah iyo ninkaa wadale waa ila fahanteen baan u malaynaya kolkaa ninka markaad amrayso waxa la sukuuniyaa hadduu ficilkiisu saxiixulaakhir yahay nuunu tawkiidna uu ka maran yahay waa jelas oo kale bal ninka fadhiisa ku dheh ijlis ficilkani saxiixulaakhir baasiin buu ku dhammaanayay nuunu tawkiidna wuu ka madhnaa dee waynu iska reebaynaa ijlis baynu odhanayna markaa waxaa la fadxiyaa eeg waxaa la fadxiyaa ninka amarkiisa ama saxiix ka socdo ama muctal ha ka socdee xilliga amarka ninka nuunu tawkiid uu la socdo nuunu tawkiidun ku dar ijlistii nuunu tawkiidun ku dar siinkii waynu fadxinaynaa maxaynu odhanaynaa ijlisanna baynu ijlisanna siinkii waan fadxiyey sababta keentay in siinka la fadxiyaa waa nin qura amarkiisi wey nin qura amarkiisii wey ijlisanna nuunu tawkiidkani hadduu la xidhiidho ninka waa la fadxinaya saxiix wey ijlisanna hadduu muctal yahayna udcudii wowgii baad soo celiniyo wowgii baad fadxini maxaad odhanay udcudii markaa udcuwanna baad udcuwanna ayaad odhan irmidii yadiioo fadxisan baad soo celini oo maxaad odhan nin markaad amraysa nuunu tawkiid ku darayso irmiyanna irmiyanna kolka haddii ninka amarkiisa nuunu tawkiidba uu meesha yimaado ama ha ka yimaado dhinaca saxiixa ama ha ka yimaado dhinaca muctalka eh hadduu nuunu tawkiidba meesha yimaado maxaa lagu samaynaya fadxa unbaa lagu samaynaya wax kale ma jiro goorma xadfu xarfulcillo ninka lagu samayn waa ficilkiisu markuu muctal yahay nuunu tawkiidna uu ka maran yahay maxaad odhanaysaa udcu wowgii baad jartoo damadaasaad u reebtay ama irmi eeg yadii baad jartay oo kasradaasaad u reebtay ama irda alifkii baad jartay oo maxaad u reebtay markaana fadxahaasaad u reebtay walmru amarkii mabniyun waa la binaynayaa cala sukuuni sukuun baa lagu binaynayaa ow xadfi xarfi cilatin xarfu cillo xadafkiibaa lagu binayn ow nuunin nuun xadafkiibaa lagu binayn amarka marka laga warbixinayo saddexdaasuu sheekhu inoo sheego fadxadii uunbuu ka tegey waa mabniyun cala sukuun ijlis ow xadfi xarfi cila waa udcu ow nuunin waa quulaa oo maquuluu oo maquulii oo kale fadxahii uunbuu ka tegey waad aragta inuu fadxihii mas'aladani waa qaaciido muhiim oo sheekhu xagg hore inoogu soo tilmaamay ma mas'aladii uu lahaa waqad xadaftu minhu maa canhu wazidtuhu fawaa'idan biha alghina waa isla qaacidada lafteedii weeye waqad xadaftu minhu maa canhu wazidtuhu fawaa'idan biha alghina waa qaacidadii ajruumigu halkaa wuxuu ina yidhi wlmru majzuumun abadan muxuu ajruumigu ina yidhi halkaa majzuumun majzuum waa ereyga mucrabka ah amarkuna mucraba ma aha wuu khaldamay markaa ajruumigu halkaa markuu yidhi walamru majzuumun abadan sheekhu dib buu u saxayoo wuxuu sameeyey walamru mabniyun cala sukuun bui mabniyu inuu yahay buu kuu caddeeyey amarku walamru mabniyun cala sukuun ow xadfi xarfi cillatin aw nuun mudaarica bal hadda aynu uga gudubno mudaarica maxaa lagu bilowdaa waxaa jiro culimo mudaarica marka la bilaabanayo mudaarica waxa lagu bilaabanayo markaan warbixintiisa rabno horta mas'aladan mudaaricu waa sarfi masaladaana runtii saxnimadeeda marka la doonayo marka sarfiga aynu aragno ayay ardaydu si fiican u fahmayaan mudaaricaynta ereygan mudaaric loo bedelayo afar xaraf mid ahaan ayaa lagu bilaabanaya oo ficilka laga sii horraysiini jelese saw jiim uguma horreeyo jiim jelese maxaa uga horreeya jiim baa uga horreya waxaa qasaba anaytu afarta xaraf ee ku jira inaan kolba mid ka ka horraysiiyo maxaan odhan mar hamsaan ka horraysiini jiray oo maxaan odhan ajlisu marna nuun baan ka horraysiini oo maxaan odhan najlisu marna ya baan ka horraysiini oo maxaan odhan yajlisu marna ta baan ka horraysiini oo maxaan odhan tajlisu horta afartaa xaraf in laga horraysiiya waa lagama maarmaan waa daruuri weeye waa ajlisu najlisu tajlisu yajlisu afartaa xaraf baa mudaarica laga bilaaban doonaa afartaa xaraf maxaa la xarakaynayaa afartan xaraf haddii ficilka markuu maadiga ahaa uu saddex xaraf ahaan jiray ama ficilku markuu maadiga ahaa uu shan xaraf ahaan jiray ama uu lix xaraf ahaan jiray bal hadda u fiirsada hadduu ficilku maadi markuu ahaa saddex xaraf ahaan jiray ama uu shan xaraf ahaan jiray aduu afar xaraf unbaan diidaya ficilku hadduuna afar xaraf ahayn maadigiisa uu ama afarta ka yaraayu saddex ahaa ama uu ka badnaayu shan iyo lix mid ahaan ahaa waa la fadxini saddexdaa jeer hadduu maadigu saddex yahay waad fadxin oo jelesa waa imisa xaraf jelesa soo saddex ma aha ii fadxiya markaa haddaba xuruufta maxaan idhahdaa jilisa ajlisu najlisu tajlisu yejlisu baan odhan afarta jeerba waan fadxinayaa maxaan odhanayaa haddii uu shan xaraf yahayna indalaqa maxaan markaan mudaaricaynayo indalaqa afartii xarafba waa shan xarafe waana waan fadxinayaa yandaliqu nandaliqu tandaliqu andaliqu hadduu lix xaraf yahayna istakfara maxaan odhan istakfara eeg afartii xarafba waan fadxinayaa astafiru nastafiru yastafiru tastafiru saas ayaan ugu dhawaaqaya afartii xarafna waan fadhiyey hadaba hadduu laakiin ficilku afar xaraf yahay maadiga caadiga amarku yahay waa la godaya afartaba daxraja maxaan odhan daxraja uu rogrogay daxraja haddaan idhaahdo hala mudaariceeyo afarta xarafeen ka bilaabayaba waa inaan godaa daxraja maxaan markaan hamse ku bilaabayo udaxriju baan udaxrij majhuul maaha hadda udaxriju anaa rogrogayo weeye nuun haddaan ku bilaabayo maxaan odhan nudaxriju annagaa rogrogayna ta ah haddaan ku bilaabayo maxaan odhan tudaxriju waradaa rogrogaya ya ah haddaan ku bilaabayo maxaan odhan yudaxriju qaatala maxaan idhaa haddaba qaatala bal inta xarafay tahay eega qaatala waa afar xaraf afartii xarafba waa inaan godaa oo maxaan idhahdaa markaan qaatila mudaaricaynayo haddaan hamse ku mudaaricaynay maxaan idhaha uqaatilu haddaan nuun ku mudaaricaynayana nuqaatilu haddaan ya ku mudaaricaynayana yuqaatilu haddaan ta ku odhan intaasu sheekhu inagala hadlaya waftataxuu waxay ku furfurteen ta'da way kasriyeene waa khalad waftatixuu maaha waftatixuu maaha waa waftataxuu ta'du way fadxisan tahay waxay ku furfurteen mudaarican mudaarica waxay ku bilowdeen ama ay ku furfurteen biwaaxidin mid bay ku furfurteen min alxuruufi xuruuftii alarbaci afarta ahayd ah azawaa'idi ee ziyaadooyinka ahaa ah welibana waftataxuu waxay ku furfurteen mudaarican mudaarica waxay ku furfurteen biwaaxidin mid ayay ku furfurteen min alxuruufi xuruuftii alarbaci afarta ahayd azawaa'idi ee ziyaadooyinka ahaa ah afarta xaraf ee ziyaadooyinka ah ee anaytu loo yaqaano ayaa mudaarica lagu bilaabanaya afartaa bal haynoo sheego hamzun hamzo weeyi wa nuunun nuun weeyi wakadaakan waxaa lamida ah yaaun ya iyo wataaunta yajmacuhaa waxa kulminaya qowlii odhaahdayda anaytu aan idhi yajmacuhaa waxa kulminaya qowlii odhaahdayda anaytu aan idhi anaytu waan dhowaaday yaa fataa wiilkanow wiilko waan dhowaaday anaytu waan dhowaaday yaa fataa wiilko waan dhowaaday ereygaa anaytu ah afarta xarafee ku jira ayaa mudaarica horta lagu bilaabanayaa mid mid mar a baad ku bilaaban mar na baad ku bilaaban mar ya baad ku bilaaban mar ta baad ku bilaaban kitaabkeennii hore ee ruuxulcraabka waxaan ku soo marnay hamsiinu hal macno lahaa nuunku inuu laba macno lahaa ya-du inay afar macno lahayd ta'du inay sideed macno lahayd soo saa ma ahayn intaa ayaynu ku soo qaadanay haddaba maxaa la xarakaynay xuruuftan mudaarica lagu bilowday wa xaysu kaanad meesha ay tahay xuruuftani fii rubaaciyin rubaaci dhexdii ficil afar xaraf ah hadday xuruuftani gasho tudamu waa la damini ficil afar xarafa ah hadday gasho maxaa lagu samayni buu inayidhi sheekhu wa xaysu kaanad meelalla meesha ay ahaato fii rubaaciyin rubaaci dhexdii tudamu waa la daminayaa hadday xuruuftani rubaaciba gasho ha la damiyo qaatala maxaan idhaha markaa uqaatilu nuqaatilu tuqaatilu yuqaatilu majhuulna ma aha wa fatxuhaa fadxinteeda fiimaa kii dhexdii la fadxiyo siwaahu rubaaciga ka soo hadhay waxa aan rubaaciga ahayn markay gasho in la fadxiyaa multazamun waa mid waajiba oo waajibtay waa la waajibiyey buu ku yidhi ama waa la laazimayaa waxa aan rubaaciga ahayn in la fadxiyo horta waxaad ogaatiin ficilada maadi waa afar derajo oo qura uun ficilku inuu saddex xaraf yahay iyo inuu afar xaraf yahay iyo inuu shan xaraf yahay iyo inuu lix xaraf yahay af carabiga ma jiro ficil toddoba xarafihi oo maadiya ah. maadi baan qiimaynaya culimayu fiirsada ficil maadiya ah oo toddoba xarafi af carabiga ma jiro sida uuna u jirin ficil maadi oo hal xaraf ah ama ficil maadiya ah oo laba xarafihina ma jiro yaa ugu yar kolkaa xuruufta ficilka maadiyaa ugu yar saddex baa ugu yaroo carabtu luqadoodu inay caqliyaysan tahay waa ayaad moodaysaa waayo waxa weeye qofku markuu hadlayo hadal xaraf hadalku ka bilaabaa xaraf muxuu sameeyaa hadalku ka bilaabaa xarafna waqfiga uu isku taagaa dee qofku miyuu daala markuu dhawaa markuu hadalka u bilaababa miyuu daala midna waa kii lagu daalayay ee u dhexeeyey ka laga bilaabo iyo ka isku taagayo kii u dhexeeyey ee keenaya inaad soo daasho ayuu noqonayaa saddexdaa xaraf baa ugu yar ficilka xarfihiisa marka la doonayo walaysa adnaa min ulaaiyin yuraa qaabila tasriifin siwaa maa uyira buu maxamed ibnu maalig alfiyada ku leeyahay haddaba waxaynu nidhi afartaa derajo maadaamuu ficilku maro mar waa saddex xaraf marna waa afar xaraf marna waa shan xaraf marna waa lix xaraf waxaa lagu leeya markuu afar xaraf yahay xuruufu anaytuda waad godaysaa marka mudaaric xuruufu anaytuda o dhan waad godaysaa waa xilliga afarta maxaa soo hadhay inta soo hadhoo markii saddexda ah ama markii shanta ah ama markii lixda ah saddexdaa ah jeerna waa la fadxinaya oo fadxo ayayna siini waxayu kaanad meel alla meesha ay ahaato fii rubaaciyin rubaaci dhexdii ay ahaato tudammu waa la damini wa fadxuhaa fadxinteeda fii maa siwaahu kaa waxaa ka soo hadhay la fadxiyana multazamun waa la laasimayaa waxaan intaa ahaynaa la laasimo halkaa waxaynu kaga baxnay ficilkii maadi iyo ficilkii amar iyo mudaarica waxa lagu bilaabanayo mudaarica xukunkiisiibuu halkana bilaabaya mudaarica xukunkiisa markaynu bilowno mudaaricu saddex qaybood ayuu culima inoo noqonaya mudaaricu saddex qaybood ayuu inoo noqon baabu icraab ilficil mudaaricu mar waa marfuuc oo waa la rafcin marna waa mansuub oo waa la nasbin marna waa majzuum oo waa la jasmin laakiin suurtagal ma inaynu aragno mudaaric inaynu aragno mahfuud ah ama majruur ah mudaaric majruurihi af carabiga ma jiro baabu icraab alficli ficilka icraabkiisa baabkii lagaga warbixinayey haddaba culima waxaynu u baahannahay eeg labadii kitaabee horeen soo qaadanay waa inaynu ogaanaa eeg waxyaabaha ka dambe aad ka faa'iidaysid waa ogaataa waxaynu soo dhiganaynay oo xoogga aynu soo saarnay ficilka mudaaric inuu noqdo ama inuu mansuub noqdo iyo nasbiya inuu majzuum noqdo iyo ka jasmiyiyo calaamatuljasmaha laakiin waxaa lagaa rabaa inaad xoogga maanta saarto ficilka mudaaric waa marfuuce yaa rafciyey ficilka mudaaric hee waa marfuuce yaa rafciyey su-aasha inaad ka jawaabtaa la rabaa war ficilka mudaaric waa marfuuc yaa haddaba rafciyey mudaarica waa mansuub yaa nasbiyey waa majzuum yaa jasmiyey jawaasimta imisaynu ku soo marnay sagaaliyo toban baan ku soo marnay meelahaa sow ma aha sagaaliyo toban jaazin baynu soo qaadanay sidaan filayo mansuuba nawaasibtana imisaan ku soo marnay afar mutafaqa iyo iyo lix mukhtalafa toban baynu isku ogeyn kuufigu toban buu lahaa basriguna afar buu lahaa haddaba marfuuca maxaynu isku ogeyn isaga marfuuca yaa wax rafcinayey marfuuca yaa rafcinayay raafica baan doonayaa raafica maxaynu isku ogeyn yaa ficilka mudaaric rafciya baynu soo nidhi kitaabkeennii ruuxa ahaa afar qowl baynu ku soo qaadanay inaad xasuusantihiin mooyaane afar qowl sheekii kisaai loodhan jiray wuxuu lahaa isagu yadribu markaa tidhaa waxaa rafcinaya xuruufu anaytuda yadanaa rafcinaysa buu lahaa waa kii la daciifiyey ee la dhakhtarkuba isma daweeye kelmaddu siday isku rafcini ilan shaygu iskuma camal falay isagu dhakhtarku hadduu xanuunsado dhakhtarku buu tegaya kelmadani sideebay kolkaa isku godi eeg xagga falaasifada waxaa jira qodob odhanaya ayaa jira oo asxaabu lfalaasifa ay qaateen shaygu iskuma camal falo shaygu iskuma amal falo oo asbaab badan baa keensan karta waxba sharxi mayno shaygu iskuma amal falo haddaba waxaynu leenahay sheekhiisu ay markuu lahaa ya-da iyo xuruufu anaytudaa godaysa buu isagu oo ku camal falaysa waa inagii daciifinay ee nidhi waxba ka dhalanay hadalka sheekh kisaa'i mas'ale aad u foolxunoo marka aad leedahay la nabraxa nabraxadan isagu mansuub maaha biitifaaqi ahlilcilmi oo dhan waa mansuubna barxadaasi sow mansuub ma aha kisaayi waxaa haddana hadalkiisa ka dhalanaya waa marfuuc inuu yaha waayo dee nuunkii wax rafcin jiray sawka ku jira ilan xuruufu anaytu baa rafcisa buu yidhi mar kastoo xuruufu anaytu timaado inuu ficilku marfuuc ahaaday ahay ficil kastoo mudaaricina xuruufu anaytu kama maarmayo mudaaricu inuuna mansuubba noqon baa ka dhalanaysa una majzuumba noqon baa ka dhalanaysa lan nabraxana waa mansuubo lantana nasbinaysa dee waa la diiday qowlkaa basriyiintii nimankii aan idin odhan jiray way basriyiintii waxay yidhaahdeen iyagu eeg basriyiintii waxay ficilka mudaaric waxaa rafcinaya xuluuluhu maxallalismi xuluuluhu maxallalismi waa maxay macnihiisu ficilka mudaaric wuxuu dhacaa meel ismi unbuu dhacaa kitaabkeenni ruuxulicraabka ayaa mufasal aynu ugu soo marnay xataa abyaadii baydadkii aynu ku jamcinay isaga ayaa dib u raajici doontiin insha allahu tacaala xuluuluhu maxallalismi bay qoladaasina yidhahdeen xuluuluhu maxallalismi waxay ka jawaabi kari waayeen hallaa tukrimu zaydan tukrimudani waa marfuuc hallaa bayna daba dhacday ereyga hallaa ana ismiba ma daba dhaco aaway meel ismibuu dhacay baad tidhaahdeen halkan ma meel ismiba ereyga hallaa a ficilunba daba dhaca ismiba ma daba dhaco tukrimu waa marfuuc hallaa tukrimu lmiskiin tukrimudan marfuuca ah maxaa daba dhacay baa sow ficilma daba dhicin marfuucihi ma meel ismiba ma isagaa hallaada ismiba daba dhaca baa lagu yidhi way ka jawaabi kari waayeen qowlkii basriyiinta halkaasaynu kaga tagnay ilain basri uma xidhxidhnide ma basri baad u xidhxidhan tahay uma xidhxidhid sheekhow kolka adigu meeshay saxdu tahay kolkaa basriyiintii mas'aladaa waa lagaga horreeya waynu iska dhignay waadi i fahamteen baanu malaynayaa yimid sheekhii zajaaj la odhan jiray iyo iyo ayaa iyaguna yimid oo waxay yidhaahdeen war meeya ficilka mudaaric waxa rafciya maxay yidhahdeen qawlkii sheega maxaa limushaabahatihi alisma bay yidhaahdeen ismi buu shabbahay sidaynu soo marnay kitaabkeennii hore waxa lagaga jawaabay iyagana waba lala yaabayoo war mushaabahadu icraabka guud bay keentay laakiin rafcaa gaarnimadiisa ma keenin baa la yidhi ilan ficilku asalkiisu binuu ahaa mudaarica maxaa mucrab ka dhigay markaa mudaarica maxaa mucrab ka dhigay waxaa mucrab ka dhigay mushaabahada guud mushaabahadu icraabka guud bay keentaaye rafcaha gaar ahaantiisa wixii keenayay baa la doonaya nimankan kuufiyiinta abaa helay maxamed ibnu maaligna iyagu raacay waad aragtay alfiyadiisa ee kuufiyiintu waxay yidhaahdeen ficilka mudaaric waxa rafciya qaawanida uu ka qaawanaado wax nasbiya iyo wax jasmiya aagaag maxay ku yidhaahdeen qaawanida uu ka qaawanaado wax nasbiya iyo wax jazmiya markii labadaa la naasib markii laga waayo ee jaazim laga waayo unbaad odhanaysaa waa marfuuc haddaba yadkhuluda hadday lam ka horrayso dee ma noqon karo marfuuc ma noqon karo oo wax nasbiya ka horreeya hadday lam ka horraysana wax jazmiya ka horreeya labadaaba markii laga waayo madhnida uu ka maran yahay madhnidaasaa rafcinaysaa haddaba markaad yadribu aan ku idhaha yadribu ama yakulu caliyun markaynu nidhaahno mayla socotiin culimo yakulu caliyun markaan idhaha kelmadda yakulu ah saddex su'aalood unbaa lagaa weydiinaya saddex su'aalood ayaa qofka luqadda yaqaana kaa weydiinaya wuxuu ku weydiinayaa raafica ii sheeg yakulu raafica ii sheeg mar eg marfuucana ii sheeg calaamatu rafcahana ii sheeg saddexdaa su'aalood un diyaarso raaficu waa ayo ka wax rafcinaya weeyaan waa ayo waa tajarudka qaawanida uu ka qaawan yahay weeye marfuucuna waa ayo waa ficilka laftiisa calaamatu rafcuhuna waa ayo yaakulu markaan ku idhaa de waa damaha hadduu yaakulu hadduu taakuluuna yahayna waa sabutu nuunka rafculmudaarici mudaarica rafcintiisu alladii mudaarica oo tajarada ka qaawismay can naasibin mid nasbiyo ka qaawismay wa jaasimin mid jasmiye ka qaawismay ta'abada wuu abidoobay wuxuu ku yihi ficil mudaaric marka uu ka qaawismo naasib iyo jaasim abadi buu noqday oo weligiiba waa ficilkaasi marfuuc buu ahaanaya rafculmudaarici mudaaric rafcihiisu alladii mudaarica oo tajarada ka qaawismay can naasibin mid nasbiye ka qaawismay wa jaasimin mid jasmiye ka qaawismay ta'abada wuu abidoobay oo weligiiba marfuuc hay ahaado tajarudkaasaana rafcinaya culima halkaa markuu marfuuca ahaa buu kaga soo baxay waynuu ducaynayba calaamatu rafcaha laakiin ma garanaysin calaamatu rafcaha calaamatu rafcuhu waa maxay ficilka calaamatu rafcihiisu waxaa lagu rafcinayaa laba uun mid ahaan ama damaa lagu rafcin ama subuutunuun damadu imise jeer bay daahiro tahay saxiixulaahir imise jeer bay muqadaro tahay saddex jeer bay muqadaro tahay damadu saddex jeerna waa muqadara marna waa daahiro saddexda muctar ka wowga ku bukan yadcuu ka ya-da ku bukan yatii ka alifka ku bukan yardaa saddexdaa waa muqadaro saxiixana waa daahiro afartaa jeer waa damo hubuutunuunna waa marka afcaalu khamsaha uu yahay ama amhilatu lkhamsaha nasbihii buu sheekhu u wareegay fansibni yohow nasbi bicashrin toban ku nasbi wahiya tobankaasina an weeyaan ereyga mudaarica nasbinaya an baa ka mida haddaad ereyga an a aragti ogow mid wax nasbinaya inuu yahay kolkaa antaasi saddex jeer fadxa daahira bay samayn saddex jeer waa fadxa daahira marna waa fadxa muqadara marna waa xadfu nuun mayla socotii shantaasu mudaaricu inoo ahaan jiro saddexda fadxa daahira ay samaynaysa ma kala xasuusantihiin saxiixulaakhirku waa fadxa daahira wa umirtu an akuuna an akuuna an akuuna akuuna waa saxiixulaakhire maxaan ku sameeyey waan fadxinay an akuuna muctalun bilwowgana waa fadxa daahira an atluwa alqur'aana an atluwa fadxa daahira muctalun bilyaagana waa fadxa daahira laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam iska ilaali halkaa xadiidka kolkaa culimo badan ay macnaynayaan waad aragteen min xumuri nacam bay yidhaahdeen iska jir xumuri nacam haddaad tidhaa waa dameero cascas xumurku waa dameeraha kolkaa dameerka ma xadiidku ma dameer buu nebigu ka warramayey mise geel buu ka warramayey haddaad dhawaaqa eh, dad badan baad arkaysaayo dhawaaqoogii uu xumur yahay macnahoogiina waa si geel bay kuugu macnaynayaan dhawaaqoogiina waa xumuroo dameer bay ku dhawaaqayaan waa waa halis weeyi xumur maaha waa xumri macnuhu waxa bedelaya sukuunka iyo damada ayaa bedelaya aayad qur'aana ma ku garanaysiin kaanahum eh, xumurun mustanfar haye farat min qasbara samayn kaanahum xumurun kaanahum xumurun he mustanfira waa sax kaanahum xumurun xumurun maane geel baanse waa dameero waa dameero wey kolkaa ha odhanina an yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam ha odhanin ilan xumur haddaad tidha dameer buu dameer buu noqonayaaye fansib ku nasbi bicashrin toban ku nasbi toban baan ku nasbinaynaa wehiya an sheekhu kuufigiibuu halkan raacay ma arkaysaa kuufigiibuu raacay sidii ajruumiga waayo basrigu afarunbaa wax lagu nasbiyaabuu ina lahaa isagu laakiin tobanba wax lagu nasbinayaabuu ina yidhi wahiya an waa an qodobka koobaad antu saddex jeer bay daahiro ay ka dhigaysaa fatxaha saxiixa sida an akuuna muctalun bilwaawga sida an atluwa muctalun bilyaga sida laan yahdiya saddexdaa waa fatxa daahira fatxa muqadarana wuxuu noqonaya markuu alifka ku buko walow an talqa akhaaka biwajhin talqin walow an talqa an talqa waa fatxa muqadara xadfu nuunkuna waa markuu afcaalu khamse yahay sida waa an tasuumuu an tasuumuu khayrun lakum antaasi waa masderiyo ficilka mudaaricna way nasbinaysaa halkaasaan kaga baxay wallan kelmadda lan ah ayaa wax nasbisa lantu horta macna ahaan waa nafyi waa diido ficilkana camal ahaan way nasbinaysaa macna ahaan waa diido camal ahaanna ficilkay nasbinaysaa waa xarfulbasiid qowlka saxiixa markaan rabno xarfulbasiid qowlka saxiixa waa xarfulbasiid waxaan uga jeedaa qolooyinka qaar baa qaba lantu xaggay ka keentay labadan shaqay wada haysata eegada dhinac diiday ka taho waxbaa la diidaya dhinacna naasibbay ka taho ficil bay nasbinaysaa lantu labadan shaqo xaggay ka keentay baanu macnaynaynaa laamku laabuu u taagan yahay bay dhahdeen laamku laabuu u taagan yahay oo lantu diiddada laamkaa keenayoo laadii u taagan bay alifkii laga jaray nuunka lan ku jiraana an buu ka u taagan yahay buu yidhahda an ayuu oo nasbahana nuunkaa wata diidadana laamkaa wadata buu oo kelmaddani waxay ahayd murakabo laa an bay ahayd laa an iyadoo la an ah ayaa la yidhi aynu isku jarjarno kelmad kasta dee xarafa laga jaraa layidhi laadana alifka ha laga jaro antana hamsaha ha laga jaro dee laam iyo nuun ha laysku keeno lan ha layidhi laba kelmadoodoo mid kasta laba xaraf oo mid kastiba kelmad ka taagan weeyaan bay yidhaahdeen qowlkaasi waa daciif lantu waa xarfulbasiir sidanay ku dhalatay sidanay carabi ugu hadashay xarfulmurakab ma aha iska ilaali xarfulmurakab inay noqoto walan lantu saddex jeerna fadxaheegu waa daahiro waa saddexdii antaba uu daahirada ahaa saxiixa iyo ka wowga ku buka iyo ka ya-da ku buka alifka ka ku bukana fadxaheegu waa muqadaro afcaalu khamsahana waa xadfu nuun intaasay lantuna inoo shaqayni maxaan odhanayaa lanta haddaba lan nabraxa calayhi caakifiin lan nabraxa waa kii ku bukay waa saxiixii lan nabraxa ka wowga ku bukana lan adcuwa hayr allah lan adcuwa ka ya-da ku bukana lan amshiya lan amshiya waxdii bileyli lan amshiya hadduu alif ku bukana fadxaha waa la qadariyo walan tardaa canka alyahuud walan tardaa fadxadii buu qadaran yahay hadduu afcaalu khamse yahayna waa xadfunuun oo waxaynu iska qadaraynaa fain lam tafcaluu walan tafcaluu walan tafcaluu nuunkii baynu jaraynaa wakaywey kelmadda kayhi tacliil iyo cillo ayay faa'iidaysaa kaydu waa tacliil tacliilku culima waxa weeye cilladu waxa weeye sababta aynu halkan hadda u nimid waa maxay sababta aynu halkan u nimid ba garanaya sababtaa kay baa inoo waxaad odhanaysaa dahabtu ila lmasjidi kay astamica darsa ama kay atacallama kay atacallama atacallama waa ficil mudaaric oo mansuub ah. kaydan ayaa nasbisay oo cilli iyo sabab bayna sheegaysaa kadaakan waxaa lamida idan baa lamida ereyga idan ah idan ereyga idan ihi isna waa xarafka afraad ee xuruufta nawaasibta ee wax nasbisa kamida weeye idan waa xarafkii afraad wey wax uu nasbinayaa idantaasi waa sidii horo kaluunoo saddex jeerna fadxaheegu daahiray noqon marna fadxaheegu muqadaray noqon marna xadfunuun baaba lagu nasbin doonaa idanta maxaynu odhanaynaa haddaba idan amshiya maca kabaadaro adduunya ku buko idan eeg eh, idan atlu walqur'aana baad odhan haddii wow ku buko idan azuura kabaad odhan ama idan ukrima kabaad odhan haddii uu saxiix yahay hadduu afcaalu khamse yahayna idan tafuuzuu baad odhan idan tafuuzuu hadduu afcaalu khamse yahay idanta shardi baa loo shardiyaa marka ay wax nasbinayso waa in sudilad haddii iyadu bilowga ay dhacdo idanta inay cidi ka horraysa lama ogola idantu kelmadda ugu horraysa ee hadalka laga bilaabayo waa inay ahaataa walaamukay laamka laamukayga ah weeyi laamukay laamukaygana waa waba waxbuu nasbinaya laamukaygu waa lam waa laam cillo iyo sabab faa'iideeya waxaad odhanaysaa waa sababtaynu halkan unimi kaydii unbuu la macno yahay waa laam caadiya kaydan la raacinaya laamukay lagu leeyahayna waa kaydu waxay faa'iidaynaysa inuu laamkani faa'iidayni iminka waad aamusantahe sababtaad u aamusantahay ma sheegi kartaa maxaad odhanaysaa sakatu liastamica darsa dhar baad xidhan tahaye maxaad dharka u xidhatay waxaad odhanaysaa maxarbadhaha dhar baan xidhanahay kuma odhanay qamiis baan xidhanahay haye ya albisu albisu maaha qoladan albisu baan ka maqlaya albasu wey albasu albisu waan isku daraya wey xaq iyo baadilka albisu haddaad tidhaa xaq iyo baadil baan isku daraya ama caaniya biyaan isku daraya albisu ba'da haddaad kasiriso walaa talbisu alxaqa bilbaadil ma garanaysid talbiso ba'da haddii la kasriyo ma aha xidhasho ishuwin bay ku macneeyaan culimmada qaar ishuwin maaha waa isku darid weeyi xaq iyo baadi la isku darayo caaniya biyo waxaan islahayn la isku darayo kolka albisu waa isku dariddaa waxaan islahayn aad isku daraysid albasuna waa xidhashada kolka inagu albasu maxaad odhanaysaa marka albasu thawba liastura cawrati liastura aw in laamu tacliilku markaa ah. albasu thawba liastura cawrati laamu tacliilkii mee culimo waa liastura laamka ku jira liastura kolkaa astura waa ficil mudaarico mansuuba laamkana nasbiyey siday kuufiyiintu sheegayaan basriyiintuna anbaa ka maqan bay ku leeyihin laamukay wa laamu jaxdin laamuljaxdi horta laamujaxdigu isna waa laamu waa laam laakiin meel wax la diidan yahay unbuu galaa waxa la laamujaxdigu weligiiba nafyi buu raacaa hadalkanuu ku jiraa waa hadal la diidan yahay laamujaxdiga haddaba laamuljaxdina waa laam laamu tacliilna waa laam labadan laam maxaan ku kala garannaa keebaa laamujaxdiya keebaase laamu tacliila laamujaxdiga aan kuu fudaydiyo laamuljaxdigu waxa weeye laamka maa kaana ay ka horayso ee maa kaana daba dhaca ama lam yakun ay ka horayso ee lam yakun daba dhaca labadaa meelood oo qura laamka daba dhaca ayaa laamujaxdi la yidhaha labada meelood cunima waa maxay baynu nidhi waa ama maa kaana ayuu daba dhacayaa ama lam yakun ayuu daba dhacayaa bes meel kaluu daba dhacayaa ma jiro maa kaana iyo lam yakun labadaa mid ahaan buu daba dhacaya waxaana la yidhaha laamujaxdi baa la yidhahdaa laamu waa cillo iyo sababuu faa'ide kay buu la macnayahay wa laamu jaxdin waa laamuljaxdigii laamuljaxdigu culima wuxuu daba dhacayaa baynu nidhi ama maa kaana ama lam yakun maa kaana allaahu liyadara almu'miniin calaa maa antum calayhi idinkoo sidanuun isku huwan ilaahay idin sidan idinku dayn maayo baa la in la kala saaraa ka saxda ah ka khaldan waa in la kala saaraayo imtixaanna ay yimaadiin imtixaanno ayaa imanaya ummadda lagu kala saarayo wallah mujahdi haddaba eeg kaana allahu liyadara almu'miniin liyadara markaa la yidhaha laamkaa ma arkaysaa liyadari ku jira laamujahdi baa la yidhaha waayo daba dhacay maa kaana oo maa kaana allah baabaan liyadara hadduu lam daba dhacayana waa saas oo kaluun waxaadoon lam yakun akhii liyabkiya lam yakun aii liyabya lam yakun ilaahu liyafirabaado liyafira liyafira laamkani waa laamuljaxdi waayo lam yakun baa dee ka horeeya laamuljaxdina halkaasu dhacaa waana saddex jeerna fadxadiisu waa daahira saddexdii aan soo marnay marna fadxadiisu waa muqadaro marna waa xadfunuun goormay xadfunuun tahay culimo sheekh maxamed laamuljaxdiga eh, nasbihiisu goormu xadfunuun yahay marka e eh, afcaalhamsa goormuu fadxuu muqadaro yahay markuu alif ku buko goormuu daahiro yahay saddexda jeere daahirada bal sheeg marka wow uu ku buko ama ya uu ku buko ama saxiixuu yahay maa sha allah culimmadu way naxwaysteenya walaamu jahdin wakadakan waxaa lamida xataa baa lamida xataa ereyga xataa markaynu doonayno xataadu iyaduna ficilka mudaaric mansuubbay ka dhigi saddex jeerna fadxadu daahiray noqon marna fadxadu muqadaray noqon marna xadfunuun ayaynu ka dhigaynaa fadxidiisa wakadaa kan waxa lamida xataa baa lamida xataana isna saasoo kaleu noqonaya wa ow baa lamida xataada waynu garanaynaayo lanabraxa calayhi caakifiin xataa yarjica ilaynaa muusa xataa yarjica yarjica ka warram nisbiyey kuufigu siduu qaba xataadana nasbisay buu kuleeyahay basriguna an mudmaro ah wa ow ereyga ow ah ayaa iyaduna lamida hadduu inoo keeno sharaxeennu gabayga owda inta u badan gabayaa lagu arkaa inta u badan gabayaa jira ow iyaduna waxbaa lagu nasbinayaayo gabayaagu waa ka gabayga tirinayee leh laastasilanna sacba ow udrika almunaa faman qaadat alaamaalu ilaa lisaabiriin muxuu yidhi gabayaaga gabayga tirinaya keennii horaynu ku soo marnaye wuxuu idhi laastasilanna sacba wax kasta oo adag waan fudaydsan waa ballan buu yidhi waa dhaar buu yidhi wax kasta adag inaan fudaydsadaa waa dhaar laastasilanna waan sahlan asacba wax kasta oo adag ayaan sahlan oo wax fudud aan ka soo qaadani ow udrika ilaa an udrika ilaa inta aan ka haleelayo almuna ididiiladayda waxa aan doonayo intaan ka haleelayo ow udrika wey iska ilaaliya ow adraka ugu dhawaaqdiin ow udrika almuna ididiiladayda inta aan ka gaadhayo waa ballan buu ku leeyahay inaan anigu fudaydsado wax kastooo adag la astasilanna sacba ow udrika almuna waayo faman qaadat alaamaal ididiiladu uma hoggaansanto ilaa lisaabirin qof saabira mooye wax kale qof saabiro uunbaa waxa uu doonayo gaadhaya qof kale ma gaadhayo qof aan sabir lahayn ma gaadhayo haddaba owdu wata gabaygaa ku jirto oo kale walwaawu wowga iyo walfaau fa'da alwaaqicatayni ama alwaaqicataani dhacay walwaawu walfaa alwaaqicataani fii jawaabi wowga iyo fa'da jawaabka dhacay ayaa iyaguna wax nasbinaya waa wow jawaab dhacay iyo fa jawaab dhacday jawaabkaasoo qad canow bihi ay ula qasteen jawaaban jawaab ay ula qasdeen jawaabka oo bacda nafyi nafyi gadaashii ah oo nafyi ka dambeeya ow dalabin ama dalab ka dambeeya eeg wuxuuna yidhi fa'du hadday jawaab dhacdo ficilka siday haddaba fadu jawaab u dhacda taasa isweydiin u baahan fadu siday culima jawaab u dhacaysaa waxay daba dhacaysaa ama nafyi ama dalab dalabkani waa sideed nafyiguna waa hal imisay noqonayaan sideed iyo hal markaad isku geyso sagaal sagaalkaa meelood hadday fadu daba dhacdo ficilka way nasbini wowga laftiisu waa inuu dee jawaab dhaco ilan walwaawu walfaau alwaaqicatan fii jawaab weynagi wowguna waa inuu jawaab dhaco wowgu sidee buu culima jawaab u dhacayaa wow jawaab dhacay waa sidee maxaan uga jeednaa wowga jawaabka dhacay waa nafyi buu daba dhacaya oo hal ah ama dalab buu daba dhacaya oo sideed ah wowgiina mise meelood buu daba dhici sagaal sagaal buu daba dhacaya bal haddaba sagaalkaba ila eeg gabaygan aan ku kulminay gabayga sheekh baa ku kulmiyey labiyo sagaashan soo saar labiyo sagaashan sharaxa haddaad haysato bogga labi-iyo soo saar mur wanha wadcuu wasal wacrid lixadihimu tamana warjuka daaka nafyu qad kamula ma haysa waa baxrulbasiidoo waa baxriga ugu adag sida gebaygeennan ma aha waxaa la yidhaha soomaalidu waxay odhan jireen carab hadduu jabi lahaa baxrulbasiid buu ku jabi lahaa bay waa baxriga ugu adag qofku hadduu gabayba tiriyo uu baxrigaa gabay ka tiriyo carabta waa la iska daaya waayo waa baxri ilaa xad adag weeyaan gabayaaga waa lagu tijaabiyaa inuu ka gabiyey baxrigaa iyo inuuna ka gabiyin مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مروا هوادع وسل وعريض لحاظهم تمنى وارجو كذاك النفي قاد كملا sagaalkii qodobakaasay ku jiraan ereyga mura waxaa loo soo gaabsaday amar waa inay fada iyo wowguba amar daba dhacaan mur maxaa loo soo gaabsaday amar wanha waxaa loo soo gaabsaday nahyi wadcu waxaa loo soo gaabsaday duco wasal waxaa loo soo gaabsaday istifhaam wacrid waxaa loo soo gaabsaday bandhigii cardiga ahaa lixadihim waxaa loo soo gaabsaday taxdiidkii boorinta ahaa tamano waxaa loo soo gaabsaday tamanigii warju waxaa loo soo gaabsaday rajihii sideedaasi waa dalab sideeddaa dalab baa la yidhaha culim imisaan hadda halkaa ku arag sideeddaasi waa dalab kadaaka nafyigu ku yidhi nafyiguna waa saasoo kale qadka mula uu dhammaystirmayba nafyigu waa xabadda sagaalaad haddaba fa'du sagaal meelood bay daba dhacdaa wowguna muxuu daba dhacaa sagaal meelood nahyi baa ka mid a amar baa ka mid a dee labadeenni kitaabee waan ku soo marnay culima la socda labadeenni horeba maadaamaan ku soo marnay uu kii saddexaadii waxay ka dhigan saddex jeer adoo cashirkii ku xeshiday oo kale saddex jeer adoo ku ceshaday oo kale ayay ka dhigan inuu kugu adkaada maaha welibana kutubta inoo soo socotayna waa lagu tegi doonaa haddana waxaa loogu talagalay ardayga silsiladan isdabajooga ah ee loo sameeyey wax kale ma aha waa muraajaco dhagxu waxaa laga yaaba haddaad garaacda inuuna jabin laakiin inuu jilxo kuwii hore way inoo jilcinayeen kuwan dambena way inoo jebinayaan insha allah kolka waxa weeye insha allah waa kii saddexaadeen marayno wey walwaawu wowga ayaa ficilka nasbinaya walfaau fada ayaa iyaguna nasbinaya wowga iyo fada alwaaqicataani dhacay fii jawaabin jawaabka dhacay jawaabka oo qad canow ay ula qasdeen bihi isaga jawaaban jawaab ay ula qasdeen bacda nafyin nafyi dabadii ay ula qasdeen aw dalabin ama dalab dabadii nafyigu waa xadad dalabkuna waa imisa dalabkuna waa imisa waa sideed dalabku sagaalkii saasuu ku soo baxaya tusaaluu keenay sheekhu uu inala taninayo cilmigu waa adayg wakti buu kaaga baahan yahay raacashuu kaaga baahan yahay ku camalfal buu xifdi buu kaaga baahan yahay soo diyaarin buu kaaga baahan yahay sheekhow maaha wax aayarun inta si nasiimaa ah loo fikiro loo war habeenkii baa loo hurdo seegaa habeenkii ayaa loo hurdo seegaa kolka cilmigaa ah yaa baranaya haddaba waa kanka baranaya kalaa tarun buu ku yidhi hoy cilmi ha dalbi aan kula taliyo cilmi ha isku doonin ha isku raadsanba cilmiguu yidhi watatruka tacaba adigoo tacabka diidan adigoo tacabka iyo dhibka diidan si raaxa leh aan wax u barto sheekh laguma helo suurtagalma waa mustaxiil iska ilaali taa dhibaato horta u soo badheedh adigoo soo badheedhay oo wax kasta filanaya waxaa lagaa rabaa kolkaa inaad tidhaa cilmi baan baranaya laakiin adigoo le maya dhib ma rabo wax yaroo diyaara unbaan qaadanaya suurtagal maaha kalaa tarumha dalbin cilman cilmi atacaba dhibka adigoo ka tegaya halkaa watatruka kaafka wuu iga kasriyey miyuu kasriyey kiinu kaafka waa khalad kaafka waa la fadxinaya watatruka weeyi kaafka fadxuu qaadanaya haddii la kasriyo sukuun baa ay noqonaysaaba haddaba ereyga wax nasbinaya waa kee laa tarum cilman watatruka tacab markaynu nidha aw ereyga wax nasbinaya wowgana wax nasbinaya muxuu daba dhacay wowgani haddaba sagaal meelood buu daba sagaalkii keeguu daba dhacay wuxuu daba dhacay nahyi laa tarum baa laui waa nahyi laa tarumha dalbi tarumtu waa codsiga iyo dalabka buluuqulmaraam ma garanaysa buluuqulmaraam waa maxay macnihiisu buluuq waa gaadhide maraam waa maxay macnihiisu waa tarumtan hadda aynu marayno weeye maraam iyo tarum waa isku maado kolka buluuqulmaraam waa wusuululmalab wey waxaad dalbaysay ayaad ku gaadhaysaa baa lagu leeyahay ka laa tarumha dalbin cilman cilmiha dalbin wa tatruka adigoo ka tegaya atacaba tacabka adigoo ka tegaya halkaa waxaynu kaga soo baxnay ficilka mudaaric marka aynu leenahay waa mansuub oo waa la nasbinaya ayuu sheekhu intaa inoo soo tilmaamay jawaasimtii buu doonaya halkana inuu in yar tilmaamo wa jasmuhu ficilka jasmintiisu bilamlam lagu jasmiyo wa lamaa lamaa lagu jasmiyaa qad wajaba u waajibay ficilka mudaaric waxaa lagu jasminayaa lam maxaan odhanayaa markaan lam ku jasminayo lam yelid walam yuulad lamaa baan ku jasminaya maxaan odhanaya markaan lamaa ku jasminayo walamaa yaduuqu cadaab wa jasmuhu mudaarica bilam lam lagu jasmiyo wa lamaa lagu jasmiyo qad wajaba wuu waajibay walaa lafdiga laaca ah in lagu jasmiyo wa laamin laam in lagu jasmiyo laamta oo labadaasoo dallataa ku tusay cala dalabi dalab ku tusay iyaguna waa sidoo kale laabaa lagu jasminayaa mararka qaar maxaan idhaahdaa markaan haddaba laa ku jasminayo waxaan odhanaya la markaan ku jasminayo rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina rabbanaa rabbigayow laa tuaakhidna ha noo qaban in nasiina haddaanu ilowno laa tuaakhid laa tuaakhid kolkaa laabanaa wax jasminaysa tuaakhid bay jasmisay oo waa sukuunkaasay ku jasmisay haddii laam lagu jasminayana waa laamulamar ama laamuduco ama laamuliltimaas baa la yidhaahdaaye waa aayadda qur'aanka ah liyunfiq duu min sacatihi ilahay markuu leeyahay liyunfiq ha bixiyo duu min sacatihi min sacati liyunfiq laamkani waa laamulmar yunfiqna waa ficil mudaaric oo majzuum ah laamkanaa jasminaya sidaynu ognahay aartaa eray waa afarta halka ficil jamiya lam iyo lama iyo laa iyo laam afartaasi hal ficil bay jasmiyaan wa jasmuhu mudaarica jasmintiisa bilam lafdiga lama lagu jasmiyo wa lamma lafdiga lama lagu jasmiyo qad wajaba wuu waajibay wa laa laa lagu jasmiyo walaamin lagu jasmiyo laada iyo laamta oo dallataa tusiiyey cala dalabi dalab tusiyey labadani waa inay dalabka tusinayaan kadaaka kaa waxa lamida in lafdiga in baa lamida in laba ficil bay laakiin jasminaysaa wamaa lafdiga maa aa lamida laba ficil buu isna jasminayaa waman lafdiga man ayaa lamida laba ficil buu jasminaya waidma ayaa lamida laba ficil buu jasminaya ayun baa lamida laba ficil buu jasminaya mataa baa lamida laba ficil buu jasminaya ayaana baa lamida laba ficil buu jasminaya ayna ayaa lamida laba ficil buu jasminaya mahmaa baa lamida laba ficil buu jasminaya waxayumaa baa lamida laba ficil buu jasminaya wakayfamaa baa lamida laba ficil buu jasminaya waannaa baa lamida laba ficil buu jasminaya tusaaluhuna waa maxay iyakum hadduu istaago zaydun zayd iyo wacamrun camar qumna anaguna waanu istaagaynaa labadaa nin hadday istaagaan annana waanu istaagay ereyga labada ficil jasminaya waa in ficilka koobaadee ficlu shardigii waa yaqum jawaabka jawaabu shardigiina waa qumna qumta ku jirta wey ka in yaqum hadduu istaago zaydun zayd wacamrun iyo camar qumna annana waanu istaagi haddaba ficilka koobaad waa yaqumo waa mudaarico waa majzuumo sukuunkaasaa lagu jasmiye laakiin jawaabkii maadi buu noqday qumna waa maadi ma ogtahay maadiguna hadda waa mabniyun cala sukuun oo eh, naabaa la xidhiirsatay kolkaa qumta fii maxalli jasmin jawaabu shardi baynu ka dhigaynaa wajsimku jasmi biin kelmadda in ah iyo wamaaka bihaa inta qadulxiqa la soo raaciyey in iyo waxa ka dambeeya waxaad ku jasmisaa ficilayni laba ficil in iyo waxa ka dambeeya laba ficil ku jasmi lafdan lafdiga kaga jasmi lafdan waa markay laba mudaaicyihiin ow maxallan maxalka kaga jasmi waa markay laba maadi yihiin ama nunu tawkiid ay wataan mulaqan lama kala qaadayo mulaqan lama kala qaadayo waa maxay hadday doonaan ka horena maadi ha noqdo ka dambana mudaaric ha noqdo sida man kaana yuriidu xarta alaakhira nazid low oo kale man ereygan man ihi laba ficil buu jasminaya ka hore waa maadi oo waa kaana ka dambana waa mudaaric oo waa nazid haddii la doonayo cagsi ha noqdo sida xadiidkii nabiga man yaqum laylat alqadri gufira lahu oo kale man yaqum eeg mantani waxay jasminaysaa ficilka hore waa yaqum waa mudaaric ka dambena waa gufiro oo waa maadi kolka hadday doonaan laba maadi ha noqdaan sida aayadda qur'aanka wain cudtum cudnaa buu ilahay wain cudtum cudna intani labada ficilay jasminaysaa waa maadi labadiiba waa cudtum iyo cudnaa bay kala yihiin maadigu waa fii maxalli jasmin buu noqonaya waana ficilka oo qura eh ma aha la socda hadda jumlada ma aha iminka wain cudtum markaad icraabayso ficilka maadi mabniyun cala sukuun itisaalihi bidamiir rafci mutaxarik markaad tidha fii maxali jazmin unbaad ohanaysaa ficlu shardi ama fii maxali jazmin jawaabu shardi ficilka maadi oo qura ayaa fii maxali jazmin noqonaya ila socda mutlaqan taa uu ina leeyahay waxa weeye mudaaric ha isla noqdaan ama maadi ha isla noqdaan ama mukhtalifayn ha isla noqdaan wajsimni yahu jazmi biin kelmadda in a ku jazmi wamaa la iyo wamaaka bihaa iyada qad ulxiqa la soo haleeshiiyey iyo waxa inta ka dambeeya oo dhan ficlayni laba ficilku jasmi lafdan lafdiga kaga jasmiyo sukuunku ha muuqdo ow maxallan ama maxalka kaga jasmi mutlaqankiioo la kala qaadaynin ama lafdigaa lagaga jasmin ama maxalkaa lagaga jasmin haddaba jawaabu horta asalba ficlu shardigu shuruudu leeyahay ficlu shardika noqonaya laba laba shay oo qura ayaa ficlu shardi noqda maadiga iyo mudaarica welibana mudaariciyuuna siina qaadanin sawfana qaadanin lana qaadanin maana qaadanin qadna qaadanin shuruudaa la rabaa in laga waayo waa inuu mudaaric caadiya iyo maadi caadiya ficlu shardiga jawaabkana labadaasuu noqdaa haddaba jawaabka waxa u dheer hadduu dalab noqdo amar ama nahyi ama jumla ismiyo mubtadiya khabara uu noqdo ama jumlo qad wadata uu noqdo ama jumlo maam wadata uu noqdo jumlo lan wadata hadduu noqdo fa baa waajibaya jawaabka fa baa laga rabaa fa baa waajibaya haduu jumlo jawaabku noqdo baydkan u dambeeya ayuu ku ishaaray aad uma faahfaahinnin sheekheeniniye wuu yar ishaaray laakiin ruuxulicraabkan ku soo qaadanay berigii toddoba su'aalood oo toddoba nambar iyo tusaalayaashoodii layliskoogiibale ayaynu ku soo qaadanay haddaad doontiin halkaasa dib ugu noqon doontiin ciddaay adag ka dareemaysa wal yaktarin aad keenani halkan hadda uma faahfaahinayo kawaakibka insha allah waan ugu tegi doona isagoo mufasala isna masaladan wal yaktarin ha la bilfaai fa ha la xidhiidhsado jawaabun jawaab fa ha la xidhiidhsado jawaabka oo low waqaca hadduu dhaco bacda aladaati aadaadka dabadii mawdica shardi meesha ficlu shardiga hadduu dhaco imtanaca mamnuuca waxayna yidhi jawaabku waajib ahaan fa ha qaato waa goorma laakiin jawaabku goormu waajib ahaan fa qaadanaya jawaabku wuxuu waajib ahaan fa qaadanaya marka jawaabkani halka shardiga haduu dhaco ay mamnuuc tahay jawaabkani halka shardiga markuu dhacaa hadday mamnuuc tahay ayuu fic qaadanaya kolka waa inuu jumla ismiya yahay ama jumla dalabiya u fiirsa hadda dalabigu waa amar oo kale aayadda qur'aankaa u fiirsada muxuu ilaahay lahaa qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii u fiirsada aayadda qur-aanka qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii in kuntum markaynu eegna intani waa tii labada ficil jadminaysa ficilka ficlushardigii waa kii in kuntum away ficilka ficlushardigii waa kuntum kuntum baa ficlu shardigiiya away haddaba jawaabkii amar buu noqday oo fa'daa waajibtay mee haddaba jawaabkii muxuu noqday waa fattabicuunii in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii fattabicuunida ma haysaa waa jawaabkii fa'daasina waa waajib jumlada oo ficilka iyo faacilka ah ayaa fii maxalli jasmina aduu ma keeni kartaa saas oo kale intaad ereyga in aa isticmaasho ood eh, ficlu shardiga ku darto jawaabka ficlu amar ma ka dhigi kartaa abaa waajibaya hadda la soco kuma ka dhigaya jawaabka ficlu amar waxaan ku idhi eeg waxaan ku idhi bal hadda u fiirso in turiid an tafuuza fi limtixaan haddaad doonayso inaad ku guulaysato imtixaanka faqra' ilkitaab ama faxfad ilkitaab away hadda jawaabkii in turid an tafuuza fi limtixaan faxfad ilkitaab faxfad ilkitaab ixfad mayna amar ahayn ixfad ilkitaab waa mamnuuc ma odhan karo ficdaasaa waajibaysa ilan amar buu noqday nahyi hadduu noqdona waa saasoo kaleu yaa keenaya nahyigii nahyigii oo fa wata yaa keenaya haye nacam ibraahim in aradta najaaxa haddaad doonayso najaax guul haddaad doonayso ya falaa tatruk salaata salaada hadayni salaada ha ka tegi eeg falaa tatrug waa nahyi fa'daasaa waajibaysa waxa mamnuuca in aradta najaaxa laa tatruki salaad afxarabi maaha sheekhow in aradta najaax laa tatruki salaad waa mamnuuc waa fa'dii baa kaa maqan in aradta najaax falaa tatruki salaa waa sax wey maasha allah jumla ismiya yaa keenaya intaan eeg in intaad keento ood ficlu shardigeega keento yaa mubtadiya khabarun ka dambaysiinaya ilan jumla ismiyana fa baa waajib ugu qaadanaya haye nacam in tusaafir فأنا أسافر معك اه صح وي انت تسافر فأنا أسافر معك فأنا ومبتدي مسافرون وخبرك واساس oo kale wuxuu li sheekhu mas'alada markuu ka hadlayay wal yaqtarin hal xidhiidsado bil fa'i fa hal xidhiidsado jawaabun jawaab hal xidhiidsado jawaabka oo la waqaca haduu dhici lahaa بعد الآدات آدات كدبدي موضع شرط ماشى شرطك هدو دعي لها امتنع ممنوعا وايو فعل شرطك فعل قاطي سبب amarkani ma daba dhiciga ficlu shardi ma noqdo nahyiguna ficlu shardi ma noqdo jumla ismiya ficlu shardi ma noqoto waxyaabaha ficlu shardiga inay noqdaan ay mamnuuca tahay markay jawaab noqdaan fa ha buu inayidhi waa toddoba suuro culimo toddobadaa suuro idinkaan insha allah idiin dhaafaya macnaha oo quraan isa soo saaraya labada cashirba labada qayboodba macnaha afcaaluhum afcaashoodu alaaatun saddex weeyaan filwaaqici dhabtu siday tahay maadin maadi weeyi wa ficlulamri ficlulamr weeyi wlmudaarici mudaaric weeyi falmaadii maadigii maftuuxulaakhiri eeg maftuuxa xada waa la godaya falmaadii maadigii maftuuxulakhiiri aakhirkiisaa la fadxini in qudica haddii laga jaro can mudmarin damiir haddii laga jaro mudmarka oo muxarakin la xarakeeyey mudmarka oo rufica bihi lagu rafciyey fain ataa hadduu yimaado maadigu maca daakan almaa damiiri ee damiirka ah sukina waa la sukuunin wadamuhu damintiisa maca waawi jamcin waawuljamaca miciisa la damiyo cuyina waa la waajibiyey wاlmru amarkii mabniyun waa la binaynayaa cala sukuuni sukuun baa lagu binayn ow xadfi xarfi cilatin xarfu cilo xadafkiibaa lagu binayn ow nuunin nuun baa lagu binayn xadafkeeda waftataxuu way ku furfurteen mudaarican mudaaric biwaaxidin mid min alxuruufi xuruuftii ka tirsan alarbaci afarta ahayd azawaa'idi ee ziyaadooyinka ahaa hamzun hamzo ayay ku furfurteen wa nuunu nuun bay ku furfurteen wakadaakan waxaa lamida yaaun ya iyo wataaunta yajmacuhaa waxaa jamcinaya qowlii odhaadayda anaytu aan idhi waan dhowaaday yaa fataha wiilow waxayu kaanad meel kastay tahay fii rubaaciyin rubaaci dhexdii tudamu waa la damini wa fatxuhaa fadxinteeda fii maa siwaahu kaa waxa ka soo hadhay la fadxiyo multazamun waa la laazimayaa rafculmudaarici mudaarica rafcintiisa alladii mudaarica aw tajarada qaawismay can naasibin ku nasbiye ka qaawismay wa jaasimin ku jasmiye ka qaawismay ta'abada fansib nasbi bicashrin toban ku nasbi wahiya iyadoo an weeyaan wallan weeyaan wakay weeyaan kadaa kan waxaa lamida insu dirad haddii lagu bilaabo walaamu kay baa lamida walaamu jaxdin baa lamida wakadaa kan waxaa lamida xataa baa lamida waow baa lamida walwaawu wow baa lamida iyo walfaau fa alwaaqicataani dhacay fii jawaabin jawaab jawaabka oo qadcanow ay ula qasteen bihi isaga jawaaban jawaab bacda nafyi nafyi gadaashi ow dalabin ama dalab gadaashi kalaa taruumha dalbin cilman cilmiha dalbin wa tatruka adoo ka tegaya atacaba tacabka iyo dhibka wa jasmuhu jasmintiisa bilam lagu jasmiyo walamaa lagu jasmiyo qad wajaba wuu waajibay walaa lagu jasmiyo walaamin lagu jasmiyo laada iyo laamta oo dallataa tusiiyey calaa dalabi dalab tusiiyey kadaakan waxaa lamida in baa lamida wamaa baa lamida waman baa lamida waidmaa baa lamida ayun baa lamida mataa baa lamida ayaana lamida eyna lamida mahmaa baa lamida waxaysu maa baa lamida wakayfa maa baa lamida waanaa baa lamida kain yaqum hadduu istaago camar qumna annana waanu istaagi wejzim ku jasmi biin iyo wamaaka bihaa iyada qad ulxiqa la soo haleeshiiyey ficlayni laba ficil ku jasmi lafdan lafdiga kaga jasmi ow maxalan ama maxalka mutlaqankiioo la kala qaaday walyaqtarin ha la xidhiidhsado bilfaa'i fa ha la xidhiidhsado jawaabun jawaab jawaabka oo low waqaca hadduu dhici lahaa bacda alaadaati aadaadka gadaashiisa mawdica shardi meesha shardiga imtanaca mamnuuc noqonaya insha allah halkaa ha inoogu joogo wallahu subxaanahu watacaala aclam waxaynu samaynaynaa xifdigii waynu iska yar dhegaysanay toban daqiiqo oo qura ayaan xifdiga iskaga dhegaysanayna insha alla shan minid oo qura maanta ayaynu iskaga dhegaysanayna waxaa inoo soo qaadanaya xalqatu abixayaan xalqatu abixayaan abixayaan alandalus xalqatu abixayaan nacam xalqadaasi waa way aamuseen baan u malaynaya waaye waxaa inoo soo qaadanaya xalqatu zayd ibni haabit xalqatu zayd ibni haabit xalqadaana lama haya miya hadda waan iskaga dambaynaynaa imaad ka daysiin waa la joogaayo waa la ogyahe xalqatu zayd ibni haabit lama haya miya waaye m waa xaggaasay igala hadleen waa sax wey waaye waxaynu u baahannahay xalqatu abibakrin sidiiq waa la isdhibtayoo de waxaan u malaynayaa waa bes waxaynu samaynaynaa inoo insha allah maalinta dambe haddii ilaaha yidhaahdo isma daynayna laakiin insha allah shukran